بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رsuuل الله سيدina محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أmا بعد weli waxaynan ka dhamaanin baab alcaam oo weli sii socday khaaskii oo ah aad baab aad iyo aad u dheer noocan ma kana yara tacqiisan abwaabta kale usul fiqiga markaana soo martay markii ugu dambeysay waxaanu ka soo hadalnay alcumuum alkhusuus inay darajaat ay kala leeyihiin qaacidada inagu dambeysana waxaa ahayd qaacidadeeda ka hadlaysa caamun min wajhin wa khaasun min wajh maxaa lagu magacaabaa qaacidaة الاستثناء mعyاar العmuum qaacida الاستثناء mعyاar العmuum waxaan rabnaa inaanu dejino qaacido ah mid iyadu noo sahlaysa inaan ogaano waxaan inay caam yihiin inaanay caam hayn seen ku ogaan karaa jumladan qur'aaniga ama xadiiثiga inay iyado caam ay tahay inaana ahayn waxaan ku ogaan karaa anoo isticmaala istثnihi haddaad aragtid in jumladii ay mustaثnaa minhu ay u suubato oo wax laga soo reebi karo waa caam ida اshtabaha calayka lafظ haddii isaga kaa dheehmo isaga kaa darmo lafdi ahuwa caamun am khaas macaam baa mise waa khaas haddaad kala garan weydid fain صaxa الاstihnaau minhu hadday asaxdo in wax laga soo reebi karo fahuwa caamun kaasuu caam لأnna الاstihnaaa maxaa yeele istihnaha aanu ka hadlaynaaye ikraaju ma waa shay ka saari ikhraaju ma waa shay ka saaristii shaygaasoo lowlaahu haddaanu jiri lahayn ladakla alkhaariju kii baxay uu soo geli lahaa wahaadihi tanuna qaacidatun wey aklabiyatun ee si aklabiya markaa u dhacday bimacnaa waa maxay istitna hadiiba shayga wax laga soo reebi karo marku waa caam yani maalan haddaan dhaho qumuu jamiica ama qumuu istaaga idinkoo dhan oo dadko dhan isla soo geli laakiin aan ka reeboon dhaho ilaa zaydan zayd baan ka reebay waxbaa laga soo reebi karaa haddaadaad aragtid in jumladii ay saalix u tahay o u suubato in wax laga soo reebi karo waa caam dalaalaة اcaam caamkan muxuu markana tusiyaa caamkan dalaaladiisu maxay tahay taana waan u baxayna bidn الlah aلأصل xaml اcaami alى اkhaas xaml اcaami calى cumuumi asalku wuxuu yahay in caam walba ee soo araar soo arooraayo caamnimadiisa markaa lagu xambaaro xatىa yanطabiqa xukmuhu calى kuli fardi min afraadih si ilaa uu ama si uu ugu tabiiqsamo kaa xukunkiisa qeyb walbaba ay qeybihiisa kala duwan kamida ama fardi walbaba afraadiisa kamida falow qaala hadduu yihahdo اctaqtu cabiidii addoommadeydan xoreeye hadduu yihaahdo lazima xoriyatu jamiici cabiidih meesha waxaa ka dhalanaysa dhammaan waxal wuxuu leeyahy marka inuu xoreeyo low qaala hadduu yihahdo awsaytu liwlaadi fulaani waxaan u dardaarmay hebel ilmihiisa faina almuusaa bihi yakunu lahum jamiica wax la dardaarmay iyagoo dhan ba iska leh fayakunuuna shurakaءa fiihi waxayna noqonayan dad markaa wada wadaaga wayaxtamilu waxaa suurtagala annahu tasaahla biiطlaaqi lafdi اlkuli calى اlأkhar inuu iska yara fududaystayo kul uu isticmaalay dadka badan oo kul inuu iska yiri isagoo ula jeeda inta badan wa huwa min asaaliib اlcarabi fii kalaamihim waana asluub ka mida asaaliibta ay nimanka carabta u isticmaalaan markay hadlayaan laakin yucmalu bihada الاxtimaal suurtagalka kan ee meesha soo geli karaay waa lagu camal falayaa maa lam taqun calayhi qaraa'inu turajixuhu haddaana meesha ayan imanin qariino markaa xoog siinaysa marka meeshan wuxuu tilmaamayaa kulludaas iyo wixii lamidaba in qofku tasaahul uu soo geli karo kul inuu isticmaali karo oo aglabiya marka ula jeedo laakiin mar walbaba waa maxay ixtimaalka meesha yaal anagu ma milicsanayno e ilaa in la helo mooyaane qariina turajixuhu maxaa yale dalaalat alcaam asalkeedu waxay tahay inuu shayga caam uu tuso wadalaalaة اlcaami calى kuli fardi min afraadihi bikhusuuصihi fahiya min baabi الظuhuur in caamka uu tusiyo oo uu kulansado fardi walba afraaddiisa ka mida soo hoosgelaysa si gaara u kulansado waa sida maskaxda kusoo degdegayso min baabi الظuhuur liwujuudi الاxtimaali fahiya dalaalaة ظaniya maxaa yeele meesha waxaa jira suurtagal kaa xoojinaya dalaalada iyadana waa midii malada markaa ku salaysneed إذ يحتمل أنه قد khصص بمخصص لم يصل إلى علمنا كما تقدم waxaa suurtagala in lagu khaas yeelay mukhasis oo weli aanana soo gaarin sida hormartay ويحتمل أن بعض الصور الناadرة غير مقصودة كما لو قال صاحب الدار لخاadمه لا تسمح لأحد بدخول البيت فجاء والد صاحب البيت بعد أن كان مسافرا waxaa kaloo suurtagala in bacض الصور الناadرة ee marmarka dhacaysa inaan loola qasdaynin caamkii sida qof haduu khaadimkiisa uu ku yihaahdoo kale ninka guriga iskale cidnaha ogolaan gurigaanu soo gelin oo marka u yimaado ninka aabihii u yimaado kadib markii uu yani yani bacda safar oo safar dheer kadib markuu ka soo laabto taa waxaa la fahmaya inaanan shaygii marka aanu soo gelin hadalkan muxuu ula jeedaa hadalkan wuxuu ula jeedaa haddii caam la sheego waxaana shaki ku jirin qof kasta axad haddaan dhaho dhammaan axadki yuu ku tabiiqsamaya rajul haddaan sheego yuu ku tabiiqsamaya wixii o dhan inuu warka wada kulansanayo dalaaladan iyada ah marka ee aan leenahay caamka waxbuu tusinayaa dalaaladaasu qaطciya maahan waa dalaala daniya ah maxaa yaele waxaa suurtagala oo boqol kiiba shan ah boqolkiiba kiiba toban ah boqol labaatan suurtagal waxaa jira in caamka isaga noocan ma si khusuus ugu jiro lakin khusuuskaas uu yahay mida inaga aynan ku baraarugi oo cilmigeena aanan soo gaarin yani maala mama qaarkii waxaa dhici karta suwar naadira maala qof baa wuxuu yihi gurigan qofna haw ogolaan inuu soo galo qofna haw ogolaan waxaanan shaki ku jirin qofka markuu leeyahay gurigeygan laga soo gelin haddii hadda aabihii u yimaado hooyadii ay timaado noocan ma inaanay meesha inay soo gelin ula jeeda maxay qof kaloo ajnabi iyaga ah oan shaqo inaan isku yaan la soo gelin yaanu soo gelin guriga haw ogolaan marka wuxuu yihi waxaa dhici karta dalaalata alcaamka annagu qadciya ma oran karne waxaan leenaha waa daniyo sida haalibkaan ku xambaarayna marmarka qaarkii waxaa jiri karta suwar naadira ah oo marmar dhacda oo saldam oo reera ah, oo aanan yani saa u badnayn oo takhsiis marka uu soo geli kara ayaa jirta sida ninkan inaan ula qasdaynin aabihii guriga ka celi ama hooyadii taana wa iska caddahawo min amhilaةi الqaacidati qowluhu tacaala tusaalooyinka qaacidadan waxaa ka mida walaa taqtulu الshayda waantum xurum yaan la dilin ugaartii idinkoo muxrimiina dalaalatuhu calى الnahyi can asli qatli الsaydi qaطciya aayaddanu inay tusinayso reebis layska reebayo in ugaaroo dhan la dilo taas waa qaطciya shaki kama taagna in ugaaroo dhan laynoo diiday aayadda waa sida ka muuqata wa dalaalatuhu can qatli fardin mucayana min afraadi saydi daniya in laakiin aayaddu ayna tusinayso in loola jeedo fardi mucayana oo ah nooc mucayano ugaartii ka mida taas waa dani yani maala hadda haddaan idhaaho yaan la dilin ugaartii markii madax waxaa kusoo degdegay min bacdi الظuhuur in ugaaro dhan isla soo gelayso laakiin in aan loola jeedo ugaar gaara oo ugaartoo dhan aanay arintaa ayan kulansanaynin waa arin iska daniya aanan saa u xoog badnayn id yaxtamil waxaa suurtagal anahu mustahna in laga soo reebay kama stufniya qatlu sayd اlbaxri sida ilaahi subxaana wa tacala markuu ka hadleeyey uu ka soo reebay uu yihi sayd اlbaxri waa kii lama ogolaado sayd اlbaxri so ugaartii ka mid maaha waa laga soo istay waatan uu leey laa taqtulu sayd antum xurum marka la yihi laakiin ilahi subxana wa tacala aayadda wuxuu ku yihi uxila lakum saydu albaxr soo ma ahayn waa ayaa ladin ogolaaday inta almuxrimiin inatin xurim calaykum sayd اlberi maa dumtum xuruman soo ma ahayn marka taa ayaa suurtagala marka shayga kan ilan hadda waxaan leenaha dalaalada koowaad ee soo arooreysa oo min baabi الظuhur haddaan qaطciyo ida ku xambaarnay laakiin dalaalatu calى kuli fardi min yani dalaalatuhu in takhsiis meesha uu jiro daniya marka ku xambaarayna wahiya dalaalaة yuxtaju biha maca kowniha daniya laakiin waa dalaalada soo xujaysan kara iyadoo daniye ah فلك أن تحتد العام على كل فرد من أفراaده إلا أن يستثنى بدليل waxaa kuu suurta gala inaad soo xujaysatid caamkii o ay tiraahayd wax ka saaranada afraaddi o dhan way isla soo gelayaan ilaa in meeshaa daliil markaa looga soo reebo mooyaane marka macnaheedu marka marka جamiiع الأfraad marka oo inay isla soo gelayaan min baabi الظuhuuri wey yani ظuhuurkana badana yani shayga ظuhuurka isaga asalkiiy duhuurka shalan soo sharxna adahar waa sida markiiba madax kusoo degdegaysaay waa sida asalkii laakiin in la yihahdo ama takhsiis ku jira ama saan ku jira iyada waa daniye daniya marka lama ictibaarinayo ilaa in deliilka la helo mooyaan waa kan marka laakiin in istuniya min alcaami shayun majhuul caamka haddii laga soo reeb waxaan la oqoonin faina alcaama yafqidu xujiyatah caamki aad arkayseen oo annaagtana kasoo sheekeen xujiyadiisu ay dhacaysaa لأnnahu yasiiru mujmala maxaa yele wuxuu noqonaya shay mujmala waaba ka baxaya booskiiba مثل أن يقuل الرaجuل لkhاadimihi ninka hadii uu ninka u shaqeeyay uu ku yihahdo أعطi جamيiعa hؤuلاaءi إلا أحadهم dadkaasoo dhan sii laakiin midkood ha siinin nin kamida ha siinin nin kamida waa kee marka أعطi جamيiعa hؤuلاaءi waa caam soo ma laakiin ilaa أحadهم yiri minuu ka reebay cumuumnimadii way ka baxdo waxay gashay ijmaal bay gashay anugu dadkiinaan meesha fadhiyey axadka laga soo reebay ma aqaano yani dhammaan wada sii baa la yidhi haddana midaas siin waa kee marka asalkana muxuu ahaa in aan talaab aan la gedin karin ilaa mujmalka uu ka cadaado soo ma ahayn marka aw yaquula almuwakilu liwakiilihi amaba ninka wax wakiilanaaye ninka uu wakiilanayo markuu ku yidhaahdoo kale bic jamiica amlaaki ila bacdan minha wax alla wixii hantidayda niyuu ii beeci waa badeeco maanta laga bilaabo laakiin qaar ka mida mooyaane waa qaarkeed in kaana yuriidu bacda mucayana cinda walowma yubayinu hadduu ula jeedo bacdi gaarahoo isaga agtii ka jir laakiin aanu cadaynin yani waxaan arkaysid hadda misaalka alaab gab iyo intaa wey laakiin nusuusta waaweyn oo wax meesha culimmada isku hardiyaan oo nusuusta lagu kala falanqeeyo oo wax lagu dhiso waa qawaacidan oo kale yani maala marka le waxaan ma soo gelayaan tan way banaan tahay caan baa loo sheegay looma sheegin khaas baa loo sheegay muطlaq baa loo sheegay looma sheegin qeyd baa loo sheegay waa amhiladaas oo kale marka waxaa laleeyahay hadiiba meesha majhuul uu soo galo oo ilan caamka asalka wuxuu ahaa ila jamiic afraad inuu isla soo galo laakiin afraadiiba waaa l taksiis baa soo gala taksiiskana waa bimajhuulin waxaan la aqoonin marka shayga ijmaal buu soo gala ijmaal hadduu soo galana waa garan karta xukunka markaa u yahay وأmا in اstثنya min الcاami شhayء macluum lakin hadii wax laga soo reebay shay la yaqaan u yahay fainahu yabقى xujaة fi اlbaaqي wuxuu xujo ku noqonaya inta soo hartoo kale oo waxaan idhi أkrim haؤulaaءi الqwم أkrim haؤulaaءi الqwم haye إlaa زaydan dhammaantood karaamee haؤulaaءi الqwم dhammaantood karaamee lakin waxaan ka soo reebay ilaa زaydan zayd mooyaane marka inta zayd markaa ka saartid inta kale soo caamkii xaqiiqo kuma aha soo xujo kuma aha bimacnaa waa inaad ka tegi karteen m camar buu soo gelaya saciid baa soo gelaya kulli waa isla soo gelayaan maxaa yeele ninka aan ka soo reebeynay ee la yiri ma soo gelayo ninkaaba noo cad yahay marka kan waa ka duwan yah wy tan kale aلtansiisu calى اlcumuum in la cadeeyo cumuumka wuxuu yahay ayaan u baxaynaa in اlcumuuma laysa nasa fi dukuli kuli fardi min afraadi bal huwa ظaahir tacmiimka marka laga hadlay cumuumka kuma cadda in afraadda uu shaygaas alfaadi tawkiid الshumuul saa darteed waxaa banaan in lagu adkeyn karo lafdi ka mida alfaada loo adeegsado tawkiid الshumuul marka la isticmaalayo way noo imanaysaa tawkiid الshumuul alfaada way noo imanaysaa sida maala kul iyo jamic wixii lamida wey faإida ukida bشhayءi minha haddii lagu adkeeyo shay oo ka mida alfaadii loo isticmaalayo tawkiid الshumuul tawkiid الshumuul waa maxay hadalkaa la adkeynaya si inclusive u noqdo waxba ay meesha uga bixin asbaxa nasan fi اlcumuumi nas buu ku noqona cumuumkii laa yaxtamil khusuus khusuus marka aan xambaarayn cumuumka waxaa la yihi nas maaha nasna waa maxay waa wixii wax ay ku cad yihiin ixtimaal kale meesha aanu jirin laakiin waa daahiro sida madaxa kusoo degdegaysa in hebel iyo hebel iyo hebel hebel marka isla soo gelayaan wuxuu ku leeyahy marka waxaa banaan in la adeegsado lafdi kaleo gadaal ka yimid oo lagu magaca min alfaadi tawkiid الshumuul sida kul iyo waxaasoo dhan iyo jamiic iyo wixii lamida inta hadday soo galaan nas buu caamki noqonaya ila kul markii la waxba ha ka soo reebi wey sida maala alfaadu tawkiid الshumuuli waxay kale yihiin hiy kul wa jamiic mudaafayni iyagoo loo tiiriyey ilى اsm الdaali calى اlcumuumi aw ilى damiiri iyadoo loo tiiriyey isimka cumuumkana tusinayey ama magacuyaalkiisii damiirka ahaa wqad yunصb جamيiعا calى الxaal waxaa laga yaabaa jamiic markaasoo kale xaal in lagu kordhigo naxwaha weli wuu ku daba taagan yahay naxwu qowlihi tacaalى walow shaaءa rabuka rabigaa hadduu doono laamana man fi اlarضi waxaa rumayn lahaa duul kastoo ardadan dhexdeeda ku nool kulluhum dhammaantood baa rumayn lahaa jamiiعا xaal ay dhan yihiin yaa laga soo reeba meeshaas laamana man fi اlarضi kulhm jamic yaa laga soo reeba haduu ilahay doono ibliis xataa ku jira meesha qof laga soo reeba male maxaa yeele man fi اlarضi markii la yihi oo wixii cumuum ay noqdeen ayaa haddana kulhum la yihi markaas haddana jamiican laga daba keen yaan loo kala harin wey wa kelimat kaafa kelimaadka kaafa iyadana waa alfaad shumuulkii min alfaad tansiisi calى اcumuum waxay ka mid tahay alfaada lagu cadeeyo shayga inuu caam yahay ومنه qول النبي sلى الله عليه وسلم baa ka mida buعثtu إلى الناaسi kاafة dadkoo dhan baa la ii diray yaa laga soo reebay أحmر أswad أbyض أعjم عaraبي إلى الناaسi kاafة mara kاafada markay meesha timid buعثtu إلى الناaسi kاafة markay meesha timid marka waxaa laga xaaladeynaya jaara majruurka في maxali نaصbin yaal oo dadkaabaa la ii diray kaafatan waa dhamaan xaal yani ay dhan yihiin lama kala reebayo وأmا النkرة في siyاq النفي aw الاstifhاam lakiin nakirada dhacda jumlo ah nfي ah oo diidma ah jumlo negatifa dhacday ama اstifhaam dhacday jumlo su-aal interrogative dhacday faإna التنصيص عalى cumuumiha yakun بإdkhاali min الزائd عalayha kama تaqadam si loo cadeeyo inay caam ay tahay nakirada iyada ah waxaa la soo gelinaya min min الزاa'دة quraanka markii culimada ay akrin jireen waxay dhahaan quraanka dhexdiisa sila bay dhahaan تأduma mع الqرآن waa sila laakiin waa xaqiiqadi waa ziyaado maxaa yeele haddii laga saaro iyo hadday meesha jirto macnuhu waa yani waa soconaya laakiin waa maxay cumuumiya ayay faa'iideyneysaa inaan meesha waxba ana ka soo harin waxaan una arkaysid waa waxyaabihii linguistic la xiriiro wey oo luqada iyo daqiiqeedii ilahi marka wuxuu yihi wma min daabatin fi اlarضi ila calى اllahi risqha wma min daabatin nafley ma jirto ardadan dusheeda kudkubtaay ma jirto ilaaba hadday jirto calى اllaahi ilaahay buu saaran yahay ilaahay buu dushiisa ahaado wey risquhaa nafleyda arsuqitaankeeda ilahi subxaana watacaala ayuu marka saaran yahay meesha marka waxaa laleeyahay daaba jumlada minka meesha ka saar marka wma daabat fi اlarضi sooma wma daabat fi اlarضi yani daabo walbaba laakiin min meesha maxaa loo keenay meesha waxaa loo keenay in aan loo kala harin weyto cumuum inay faa'iideeyo sidii markaan soo miaalin wama min ilaahinta aan lahayn oo kale misaalkaas oo kale lamid taha bimacna waa maxay inaan la kala harin marka nakira daaba waa nakira jumladay soo gashay waa jumlo maxay nafyi bay soo gashay maxaa lagu ta'kiidey si tansiiskeedu u adkaada biidkhaali min minta markay qur-aan ku jirto culimadii hore adabkood waxay dhihi jireen min sila bay dhihi jireen iyagoo ula jeeda zaa'ida oo xaqiiqdiida wanax waxaa ka mid a hal yaraakum min axad aakhir suurat bara baa lagu sheegay aayadan markii la sheegayna waxaa ahayd munaafiqiinta oo xadar aad u digtoon u fiijigan waxay rabeen aayadda la soo dejiyey nadara bacضum ilى bacض hal yaraakum min axad uma اnsarafuu sarfa allah quluubhum anahum qowm laa yafqun watanuu ilaah yiri marka qofka markuu dhuumanayan wuxuu iska ilaalinayaa حتىa شhanqar حatىa qofka hurda islaam soo n qof baraarugsan yahay markaas hal yaraaكum min أحadi cid aragtaayo ma jirto qof in arko wax idinla socdo muxuun waata isweydiinaya marka mintaas maxaa meesha loo soo geliyay hal yaraakum axad waa la dhihi karaa luq ahaan waa saxiix laakiin minta waxaa loo keenay inaan la keli xataa ilmo yar oo noocanna xataa aanan hadli karin indhaha xataa inay u kala furan yihiin taa ya dhib bay ku tahay maxaa in la arkayba diidayaan marka cumuumkii wey qaacida istiطraadiya qaacida noocan ma meeshii yara ka baxsan mada shumuuli mada shumuuli alfaad اljumuuci liلذukuuri wاlinaas alfaad اljumuuca maantan aanu soo sheegeynay ee aanu lahayn waa plural bay u dhacaan waxbay jamciyaan ee kulansashada ay kulansan karto alfaada iyada ah lafkii dhadigii ba laga hadla quraanka ayado fara badan baa soo oror badana waxa laga marka lama hadlayo in laleeya ayuha aladiina aamanuu raggi raggi raggii unba arrinta ku socota awa dumarkii alfaada marka la adeegsanaya laga hadlaya alalfaad اdaalaة calى اljumuuci arbacatu aqsaam alfaada alfaad daad maqasho waa jumalka waa weeraha waa jumalkii ama iyo wixii lamida jumal ama ha noqoto ama kelmad keliya ha noqoto yani intaba waa loo isticmaala marka lafdi waa min baab اcumuum marka lagu magacaabo a haddaan dhaho waa lafdi soo baxay oo afkeyga ka soo ba haddaan dhaho waa lafdi mar sidii doona loo isticmaalo marka waxaa isla soo gelaya taraakiibtii caamka faa'iideyneysay iyo wixii juز'iyaadkii caamka faa'ideynaya into dhan wa isla soo gelaya jamcu tagsiiri mufraduhu ism khaaص bاlmudakr waxyaabahaas waxaa ka mida jamcu tagsiiro mufradkiisu yahay ism gaar ku ah mudakarka hadda marka inaan jamcu tagsiir iyo aan dabagalno iyo jamci qilo maaha waxaa kan oradi waxaa la filaya in hore aad marka soo micsato wey haddii marka jamcu tagsiirka kale ah jamcu tagsiirka marka waxaa leeyahay mufradka jamcu tagsiirka markaad u laabatid wuxuu gaar ku yahay mudakar hadda rajul oo kale jamcu tagsiirkiisa wuxuu noqonaya rijaal buu noqonaya rijaal soo jamcu tagsiir ma jamcu tagsiir asalkeedu inta laga keena rijaal rajul baa laga keena rajulka ayuu gaar ku yahay wuxuu ku yahay lab buu gaar ku yahay dhadig ma soo gelayo وxukمhu anlaa ydkla fiihi اinaaث اtifaaqa kaa xukunkiisu wuxuu yahay inaanu dhadiga dumarko dhan dumarka ayna soo gelaynin oo keliya rag keliya gaar ku yihin kaالrijaal raggii wاlbaniin wiilashii wاsiraan dibiyadii وkadalika in kaana mfradhu sma khaaصa bاlmuأnaث waxaa kaloo la mida haddii jamcu tagsiirka mfradkiisa u gaar ku yahay dhadig u gaar ku yahay falaa ydkla fiihi الذukuur lab ma soo gelayo kالنisaaءi dumarkii wالniyaaqi halihii oo kale intay gaar ku yihiin ila mثalا نisاء imraأة nisa niyaaq naaqa mfradka y gaar ku inaas gaar ku ma soo gelayaan number labo alfaadu jumuuعi mawduucaة litashmل الجinsayn waxaa kaloo jira alfaad jumuuc oo markii la dejinayba loo dejiyey loo sameeyey loo abuuray in ay labada jinsiba labkii dhadigii kulansato fayadkulaani fiiha jamiica dhammaantood isla soo gelayan lab iyo dhadig kaالnaasi wاlbashar wالrakb annaas markii la yihahdo dad baa l dad yaa soo gelaya dumar iyo rag isla soo gelayaan albashar bini aadam baa yaa isla soo gelaya rag iyo dumar arakb waa musaafiriin yaa isla soo gel ragbi wada socda yaa isla soo gelaya rag iyo dumar baa isla soo gelaya ومن hذا أيضا ka waxaa kaloo ka mida أسmاء الشharط والاsتفهاam والmوصuلaaت غayr المkhتصة waxaa kaloo la mida asmاء sharطigi baa soo gelaya asmاء اstifhaamki baa soo gelaya kuwii mawصuلaatka soo gelaya laakiin mkhtaص aanan ahayn naxwaha waxaan kusoo baranay in mkhtaص iyo غayr mkhtaص ay u kala baxaan haddaad xusuustaan kaman wma وأy sadexdaas oo kale ka qowlihi tacaalى إlا man taab markii laga soo hadla dembigii iyo wixii dhan marka laga so hadla waxa lihi ilaa man taab ruuxii tooba keena mooyaane mantaa markayaa soo gelaya yashmalu الذukuura wاlinaas raggii iyo dumarkii qof kastoo dembi uu ka dhaco hadaad labtahay hadaad dhadigtahay hadaad wiiltahay hadaad gabarta hadii nin iyo naag qofba haduu dembi ka dha haduuba tooba keeno toobbaba toobaha ilahay wuu furay bikhilaafi اlkhaasi minha biاlinaafi kallaati wallaa'i way ka duwan tahay marka haddaan isticmaali lahayn ka waran allaati wallaa'i hadii la isticmaali laha rag miyaa soo gelaya falaa yadkulu fiihi rijaal ragga ma soo galeen allaati wallaa'i markaan dhahn yaa soo dumar ragga ma soo galeen soo maha way ka duwan tahay wa shabiihun bihada اnawci waxaa la mida alfaadu jumuucin mufraduhaa mushtarak bayna الذukuuri واlinaas alfaad jumuuc oo iyadana saasoo kale markii la dejinaya loo dejiyey inay wada wadaagaan lab iyo dhadig naxw alawlaad oo kale fain اlwalada liلdakr wاlأnثى walad yuu u dhacayaa lab iyo dhadig fajamcuhu kaalik jamcuhuna waa sidaasoo kale haddii awlaad la yihaahdo way isla soo gelayaan wanaxw ashiyaah jamcu shaah oo ah maaragtay arigii waa jamcu shaah waa meeshaasa laga keena asalkii wاlxamaa'im jamcu xamaama jamcu xamaama markii laga hadlay qooleydii oo kale faina mufrada mufradka markaan nihaaho shaah markaan nihaaho iyo markaan xamaama aan nihaaho saadiqu calى الذakr wاlأnثى lab iyo dhadgu isla soo gelayaan نمبر سدح جمع المذكر السالم كالمسلمون جمع المذكر السالم مسلمين oo kale يدخل فيه النساء تغليبا مسألada ku baraaru جمع مذكر سالم hadii laga aqbaro laga cabiro ragga inkastoo hadalka uu dhacay hadana dumarkiina waa ay soo gelayaan min baabi التغليب meeshay dhihi jireen wy وذلika in kana macahuna الرiجاaل waa hadii in kaana macahuna الرiجاaل ee rag ay la joogaan walow rajula waaxida calى اlaqal ilaah hal nin ba ka dhiga dumar baa meesha jooga oo tiro badan hal nin baa meeshii kaga jira jamc mudakr salim baa isticmaalaysaa ama wiilal rag kala kula jiro tira badan jamcumkr baad isticmaalsaa marwalba min baab taqliid xagga ragga ah, marka taqliib la samaynaya falaa yajuuzu an yuqsada bihi الnisaa waxdahun ma banaana in dumarka keliya loo jeediyo walidaalika qof isagoo khudbaynayo ama hadal sheegaya hadduu arko dumar meesha jooga maala xataa hadday ragga ka badan yihiin oo sagaashan ay fadhiyaan hal nin meesha uu joogo aqsudukuna iyo ukalimukuna waa inaan la soo boodin aqsudukum ukalimukum iyo ukhaaibukum inuu yihahdo min baab التqdيm baa lagu magacaabaa meeshii nimankii cunsuriya ay dhihi jireen meeshan baab cunsuriya lagu hayaa bay dheheen luغada carabi meesha ka timid wey inta wax jaanjaana meel intu isku geeyo bu yihi bal fiiri haddana dumarkina meeshan xataa lagu haystaa bu yihi marna mid wuxuu soo kulmi wax alla wixii dumarka wuxuu yihi bal fiiri adug wax laga cabiray xaya umuka xaya xaya waa maaragtay waa maaragtay maskii wey yani umuka xayatun baa leey tanna xaya baa leeh raggan xay baa leeh waxyaaba janjaan meel isugu keen mid calmaani imtixaana ومنه qول النبي sلى الله عليه وسلم wuxuu yihi صدق المفridوna الذاkirوna اللaha kaثيirا والذاkirاaت waa ay hormareen kuwii mfridiinta ahaa markaasuu rasulka a cadeeyey الذاkirوna اللaha kaثيirا والذاkirاaت waa ragga ilaahay in fara badan xusa iyo dumarkii ي وذaلika waa inaad kala saartid ama lmidaad inaad tiraahid aad kala saartid oo tiraahid maala ukhaaibukum wa ukhaaibukum labada inaad ulahayso ama haddaad leedaha hal damiir baan isticmaalaya kan ragga keliyaad isticmaalaysaa w wa minhu ayضا damaa'iru jamacati الذukuur waxaa lamid ah damaair jamacat الذukuur baa kamid ah marka laba isticmaalaya naxwahum oo ghaa'ibkii iyo wixii soo hoosgelaya antum mukhaaطabki wixii soo hoosgelaya lakum amhaalha waxay la mida yadkulu fiiha الnisaء taqliiba dumarka o dhan way isla soo gelayaan naxو qowlihi tacaalى inakuma ma tacbuduuna min duuni اllaahi xasabu jahanam idinka iyo waxaad ilaahay sukadii aad caabudaysaan jahanamaad xaaba u tihiin qof inuu soo istaaga ma dhihin ma dhihi karo inuu yih ilahi subxana wa taala rag keliu la hadlay maxaa loo dhiiba ina kuna wama tacbudna min duuni xasabu jahanam marka dumarka ma soo galayaan maya ayad waxaa leeyahay min baabi taqliib wey walidaalika aayad walbaba ee qur-aan kusoo aroorta rag iyo dumar way u wajahan tahay haddii dumarka ay ka baxsan yihiin waa lala imaanaya lafdigii marka waa cumuum ya ayuha الadiina aamanuu markii la ihahdo khasma in la ya ayatuha اlati aamana biالlah ya ayuha الadiina aamanuu waa ku filan tahay maxaa marka min baab الtagliibi baa lagu magacaabaa masalada marka waa sidaa arin kale madaxeena ku wareegeysho uu ka jawaabaya wuxuu le walaa yaqdaxu fii hada arintaasna dhaawac u keeni meesha qaacidadan iyada ana bacda aayaati اlqur'aani dukira fiiha الnisaau bacda jamci اlmudakari saalim in aayaadka qaarkood dumarkii lagu sheegay kadib markii jamc mudakar saalim la sheegay oo ahayd in lagu gaabsado jamcu ksaalm hadii la sheego haddana aan leenahay min baab tabliib isla soo gelayaan in laga daba keeno jamc muana saalim in laga daba keeno taa marka qaacidadiina kama hor imaanaysee waxaa keena lأna dalika litansiis ta marka waxaa loo keenay maxay tansiis shaygii in lagu cadeeyo w misaalu qowlihi tacaalى waxaa ka mida ah, ina اlmuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaat aayadihii ka hadlayeen ilى aakhir wاdaakiriina kaiira wاdaakiraat markii laga soo hadla wa acad الlah lahم مغفiraة وأجرا caظيima say u wada dhan yihiin raggii muminiinta muslimiinta ahaa dumarkii muslimaadka raggii muminiinta dumarka muminaadka rag marka laga so hadla dhammaantood ilahi subحaنه wa taعala dambi dhaaf iyo أjir weyn buu u diyaariyey marka min baabi tansiis bay ku timid haddii sabab نزuulka ayadan aan dib ugu baxno fi suuraة الأحزاab maxay ahayd intay weydiiyeen saxaabiyaadka rasul lah sal alيه waslam ya rasuul mar walba ragga un baa lala hadlaa ragga unbaa lala hadlayo awa dumarkii markaasaa rasulka ala sl ku baraarujiyey ayadan markay soo degtaa lyihi dhamaan way ka wada siman yihiin haddii dumarkiina ay khayrka ay la yimaadaan raggiina ay la yimaadaan dhamaan waa loo wada simay cadd allahu lahum makfiratan wa ajran cadiim hadda arag iyada lasoo kala saara lasoo kala saara oo la yihi lab iyo degdeg lab iyo deg jamcda kasaan jamc anasam jamc da kasaan jamc anasam iyada lasoo wado ayaa akhiran waxaa acad allahu lahum acad allahu lahum walahuna lama dhihin maxaa yeele min baabi tagliid kuwuu socdaa min baabi taqliilka mar walbaba inay qaacido sugan ay tahay ayaa meesha cadaanayso tanna ayan qadhinaynin wey qaacidadii number afar jamc muؤnaث الsaalim laa ydkul fiihi الrijaalu in kana mufraduhu laa yasduqu calى الrijaal ragga ma soo gelayaan haddii mufradkiisa aanu ragga gaar ku ahayn naxو maala caalimaat jamc saalim caalimaat rag ma soo gelayaan wa muslimaat dumarka caalimaatkaa ah dumarka muslimaatkaa ah. لأنa mfradahmaa mfradkooda u bax maxay noqdeen caalimaة iyo وmuslimaة way ka baxeen w fain kaana اlmfradu mfradkii jamc ana saalimka ahaa haduu yahay صaalixan mid u suubada liلذkuuri raggiina inay soo galaan u suubada ila waxaa jira jamc ana saalim waxaa jira muana saalim oo u suubada inay soo galaan kacadaama dakla الrijaalu fii jamcihi jamciisa raggana way soo gelayaan kacalaamaat laamtaas waxaa loo keena badana marka la rabo in mubaalga siyaqda mubaalagada ay ka timin facaala wuxuu ku yimaado waxaa la rabaa in la muujiyo qofka tan cilmigiisu inuu yahay waxiid qof cilmigiisa uu aad iyo aad u sareeyo waxa la fulanun calaama waa nin cilmigiisu cilmi dhaafo wey caalim markii la yihaahdo iyo calaama markii la yihahdo farqi baa udhexe calaama bimacnaa waa meesha ugu dambaysu taagan yahay facalaama fulanun fahaama fulan fahaama markii la yihahdo kale yani meeshan marka fi mufrad markaad u baxdid yasduq maada way isla soo gelayan kaasoo kale mushkila mara bu qaacida qaacidadan waa muhiim laa yamnacu min xamli اlcaami calى cumuumihi wawuruuduhu laa yamnacu min xamli اlcaami calى cumuumihi walaa yamnacu wawuruuduhu calى sababi khaas خاص ووروده على سبب خاص أو وروuده على سبب على سبب خاص waad dhihi kartaa wax diidaya ma laha in caamkii cumuumkiisa uu ku socdo iyo inuu sabab gaara markaa ku soo arooray hadalkan waa hadalkii hadal muhiima weye بمعنىa caamka anaga ila mar walba caam markaan lena alfaadii baanu la shaqeynayna sooma lafdigan caam mana tuse iyadoo inkastoo lafdiga caam uu nafsiye haddana sababta aayadda ay u soo degtay iyo sababta xadiidka u soo aroora ay tahay sabab gaara waa qaacida aad aad u taqaanaan laakiin iyada faahfaahsan waa tan kaثيir min الآيaaت القرآنية والحadيث النaبوية الشhريفة kanت ترد بياaن ابtidاءa ay في غayri jawaabi su'aaل in fara badanoo aayaadka iyo أxaadiiثa kamida markay soo aroorayeen waxay u soo arooreen cadayn ابtidاءan iyadan su-aalba aan laisweydiin ولا هي ناaزلة في سبب معين سبب gاaran ay an kusoo degin يعني aيada qاarkoodna sabab bay leeyihin sababtaas bay ayadaas kusoo degtay أxاadiثa qاarkood xadiiثka wxii markii صxaabiga oo rasulka عليه صل sلم waxaa weydiiyey hadda waataan ayadan in mسlimiin mسلم markay soo degeyso dumar baa rasulka عليه صل sلم u yimid qaarna sabab bay leeyihiin xadiiثka markaan ka hadlayna waxaan leenaha sabب wuruud sabab uu kusoo arooray ayad markaan ka hadlayna waxaan sabب نزuل sabab ay kusoo degtay laakiin waxaa jira qaar iska soo dego ama ha noqdo xadiiث oo soo arooray iyadoo su-aal iyo sababna ayan jirin iyo aayad timid oo soo degtay iyadoo wax ka horeeya ayan jirin taa waa mid ولكنa كثيirا من النصوص bل هو الأغلب كاna yarد بيانا على سبب و في جawاaب السؤaaل لakiن نصuusta oo dhan markaad u kuurgashid in fara badan نصuusta kamid waa sida badane نصuustaas way soo arooreysay waxayna usoo arooreysay iyadoo usoo degeysa sabab gaara ama su-aal laga jawaabayo فإن القرآن نزل منجما بxasب الxawاadiث qرآaنka wuxuu usoo degey yani mid munajama hal mar ma soo wada degin dhowr iyo labaatan sano qur-aanka soo degeyey aayad walbo soo degtana dhacdo gaara ayay markaas aayadaasu la falgelaysay oy ka hadlaysa wey kama yuclamu min cilmi asbaabi النuزuul sida lagu yaqaano cilmi asbaab nuزuul marka la baranayo وkadalika أغلب الsunaةi warada fi bayaani axkaami xawaadiثa waaqica sidaasoo kale waxaa la mida ah, sunadaas ay u badan tahay waxay soo aroortay cadayn la cadaynayo dhacdooyin gaara oo markaa dhacay kama yl min cilmi asbaab wuruud اxadiiث sida lagu yaqaan cilmiga lagu magaca asbaab wuruud اxadiiث uma qad yakunu fi nas waarid lafd caam waxaa laga yaabaa marka naskan soo arooray lafdi caama ah inuu ku jiro fahal yufhamu dalika lafd اlcaamu calى cumuumih fayakunu اlxukm الsharciyu shaamila lsuuraة الsab wغayriha am yakunu khaaصa bsuraةi bالsabab su-aal wey marka sabab buu xadiidka ku soo arooray ama ayaadiiba sabab ku soo aroortay naskana markaan akrinayn lafdigu adeegsan waa lafdi caama oo alfaadiiba ku jirta marka taana waxaa laga fahmayaa lafdiga caamka inuu caamnimadiisa siduu caam u tilmaamay inuu caam u yahay oo marka uu kulansanayo dhacdadii dhacdo iyo dhacdo kastoo lamida oo looga qiyaas qaadanayo mise isla sababtaa keliya gaar ku yahay haddaan marka la jilciyo ayada waxaa jira kusoo degay reer maka iyo ree madiina iyo dad gaara abujahal kusoo degay dad kusoo degay ma waxaan leenaha ayadan maadaama abujahal salkan isaga uu sameeyey ayadan isaga ay kusoo degtay isaga keliya u taalo ayadii ayay u dhacday mase waxaan leenaha qof kastoo falkii abujahal laga helo iyo e, dad walba ee meel deganoo ee laga helo dhaqankii reer mako kale kufaarta iyada aayadda soo soo gelay miyaan leenahay oo masalada marka la sheeginayo ama alcaamu alwaaridu fii bayaani ibtidaa'iy fainahu yufhamu calaa cumuumihi itifaaqa caamka soo arooray bayaan u arooray ibtidaa'iya oo wax keenay ayaan ibtidaa'i haddaad naqashid sabab ka horeysa ma aayad sabab nuzuul ma xadiidkan sabab buruud ma xaaladaas oo kale sidii la fahmay waa in cumuumkiisa lagu camalfado naxwu qowlihi tacaala xurimat calaykum almaytatu waddamu sabab keentay ma laha waxaa laidinka xaaraantinimeeyey baktigii iyo dhiigii وqwlihi وnaxو qwlihi taعalى ayuha اladina amanuu kutiba calaykum الصiyaam muؤminiina waxaa laydinku waajibay soom baa laydinku waajibay وqwlii wnaxو qwli wjtabaakum ma jacala calaykum fi الdiini min xaraj ilaahay ba idin doortay diinkana ciriiri idinkagama dhigin taasoo kale marka waxaan leenahay dad jaara ayaduhu kuma socone maxaa markay soo degayeen waxay usoo degeen waxay usoo degeen ibtidaan kaasoo kale khilaafu kama taagna فيma bayna الculamaa in caamka kanu in cumuumnimadiisa marka lagu camal falayo ama alcaam اlwaaridu fii jawaabi su'aal laakiin caamka ku soo arooray su-aal laga jawaabayo fahuwa nowcaan laba nooc baan u kala qaadaynaa alأwl an yakuuna الsu'aalu caama wاljawaabu caam meeshan waa muhiim inaad ku baraarugtaan ibtidaan wixii usoo aroora sabab ama keenintaas dood kama taagna marba haddii lafdi caama yani in sidiisa loo qaadanayo laakiin caamku labaan u kala qaadayna caamku hadduu u soo arooray su-aal la weydiiyey rasuulka alah sala slm uu ka jawaabay walaa ishkaala huna fii baqaaءi اcaami calى cumuumihi id ina hada muqtadaa alafdi walaysa lahu sababun likhtasa bih rasulka ale su-aal baa la weydiiyey su-aashu waa su-aal guud jawaabtuu bixiyana waxay jawaab guud oo dadkan isa soo gelayaan ishkaal ka taagan ma laha in caamka kan uu caamnimadiisa u baaqi uu ku yahay maxaa yeele lafdigana waa waxyaabaha uu keenayo sabab gaara meeshii la sheegana male nin baa su-aal weydiiyey su-aal waa su-aal bulshada dhan yani ka dhexaysaay jawaabta rasulka alay sala slam uu bixina jawaab gaara ma bixino jawaab dadkao dhan ka dhexayn karta wey ومثاaله تusaalihiisa waxaa kamid أنهم qاalوا inay yihahdeen أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسuuل الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم rasuulkaa la weydiiyey rasuul allow qofka hadii uu dad uu jecel yahay qof ba qof jecel aanun haleelin yani maala ninka saxaabiga wuxuu ka hadlay oo kale rasuul allow rasuul allow waan waan ku jecelnahay oo rasuulka allaad tahay laakiin aakhare marka la tago oo aduu isku darajo manihi adna rasuul allah taho waxaad gelaysaa darajada meesha ugu sareysa haddaan si kasta u dadaalo camalka adiga aad la timid kale anigu lama imanayo yom yani ma gaari karo waxaa laga yaaba inaan meel hoos aan joogo mar walbana waxaan jeclahay inaan adiga an kula joogo camalkeyna i gaarsiin maayo maxaan samaynaya markaasuu rasulka alay sala slam almaru maca man axab qofku qofku uu jeclaado ayuu la jirayaa bu rasulka alay salatu salam xadiidkan ninka kan markuu weydiinay caam ahaan buu weydiiyey rasuul alla hadduu jiro qof sidaasoo kalaa ee aanan haleeli karin qofkuu jeclaa camal aanan ku haleelin karin muxuu samaynaya markuu su-aasha habkaas kala weydiiyey jawaabta rasulka alay sala slam ma dhihin adiga anig adiga janada isla gelina wuxuu yihi almaru maca man axab jawaab caam uu bixiyey kaasoo kale marka waa caam الثاني kan labaad alcaamu alwaaridu jawaaban can su-aalin khaas caam soo arooraya oo wuxuu usoo arooraya jawaab laga jawaabaya su-aal gaaro meel taal ومثله الcاam الwاrid بناء عalى sabب khاaص waxaa lamida caamka kusoo arora sabab gaara faqad qiila marka waxaa yihi ina yuxmad calى اkhuصuص khusuuص baa lagu xambaaraya ila maadaama su-aalki su-aal gaara ahayd jumlada soo arortay jumlo caama ayaa soo aroortay alcaam alwaarid jawaaban waa caam ahaan bay u soo aroortay lakin su-aasha la weydiye waxa su-aal gaara soo maa maxaa lagu samaynaya qowlka qaarkii aqwaasha qaarkood waxay leedahay khusuus baan ku xambaarana maadaama su-aal su-aal gaar ah ahayd walow ana lafdahu lafd اlcumuum haba noqde eh lafdiga uu u dhacay habka rasulka alay slam ugaga jawaabay jawaabtaba jawaab dadkoo dhan jawaab guud ha noqoto eh annaga waxaan mar tixgelinayna maxay eh, habka su-aasha u dhacay su-aal gaara ah ahayd lianna wuruudahu fi tilka اlmunaasabaةi khaaصa yqtadي أن الmanظura ilayhi fi xukmi huwa dalika الsabب الkhاaص walaa yatanaawل غayra maxaa la soo arooritaanka ee jawaabtaas ay soo aroortay munaasabada keliyana ay ku soo aroortay arintaa waxa ay keenaysaa in waxa la eegayo ay tahay xukunka marka loo baxo sababta arinka uu kusoo aroro wax kale soo geli waxay leeyihiin waxaa loola jeeda hadalka kan maadaama rasulka ala sl su-aal gaara la weydiiyey jawaab uu bixiyey jawaabtana uu ka yiri munaasabada gaarka ah dabcilan waxaa la eegay sooma su-aalka khaaska yani la tixgeliyey tiina waa lagu duldhisay meeshaas keliyii gaar ku tabi soo gelayaan ولأن نزول القرآن منجما بحسب الحوادث يقتضي أن ما ينزل في الحادثة هو بيان لتلك الحادثة بالذات وحليهم قرآنka maadaama uu si aan hal mar aan soo wada degin si bmacnaa eh, marba wkti uu soo degayey aayad ay soo degeysay markii dhacdo gaara ay dhacday arinkaa meesha waxaa lagala dhexbaxayaa in aayaddaas soo degtay ee la falgashay dhacdada gaarka in dhacdadaa ay gaar ku taho meel kale aanay gaarin marka hadalkan dambe wuxuu kasoo horjeeda qowlkii aan lahayn aayadooba ay ku soo kufaarta qof kastoo muslim haddii sifada laga helo way soo gelayaan iyagu waxay leeyiin maya xaadiisada qur-aanka waxaa munajam loogaga dhigay in aayadda soo degtay inay taa ay taabato mooyaane meel kale inay soo gelayn waan arki doonaa marka qowlkayga meelu tago walaysa hada اlqowlu bimurdin qowlka kan qowlka dadka raaligeliya maaha qof caqliga gelaya maaha bal الsawaabu cinda اlusuuliyiin sida sawaabta usuuliyiinta agtooda ana alcaama fi hadihi اlxaala yabqa calaa cumuumi caamka marba hadduu lafdiga caam ku soo oro cumuumnihiisan fayasduqu xukmuhu calى tilka alxaadiثaةi biاdaat kaa xukunkiisa waa uu ku rumoobaya dhacdadaa gaarka ay ku degay وعlى sائر الحوادث التي تdkل في العام iyo dhacdooyinka kale caamka soo gelaysa والمcتaqd sida la اctiqاadsan yaha xiina idin goorta أنa الshاarca ilaahay subحaanaه وataعaلى iyo rasuulkiisaba mا cadل عan الإtyaani بlفظi khاaصi bاlwaaqicaةi إlى الإtyaani بlفظi caami إlا liyشhmل الxukم sوraة الsaبب نfسha وyشhmل suوra أخرى توافقها في الحكم arinkaa isagana wuxuu leeyahay sida la اctiqaadsan yahay rabاlcaalamiin subxaanaه wa tacaala kama weecan inuu jawaabtii sababkii gaarka ahaa inuu u keeno jawaab gaar ah ee gaar ku ah waaqicada oo uma leexan inuu keeno lafdi kii ka caamsan su-aashii ka caamsan ilaa in loola jeeda mooyaane in xukunka uu kulansanayo su-aasha gaarka iyo suwarta kale ee kala duwan ee xukunka markaa ku waafaqaysa macnaheedu waxaa loola jeedaa maala ila su-aasha gaara ahayd jawaabta lmixin waa caam nimanka marka waxay ku doodeen usuuliyiinta waxay leeyihin ilaahi subxaana wa tacaala su-aal gaara ah haddii la weydiiyey jawaab gaaru bixin kare laakiin in su-aal gaara ah in lagu weydiiyo oo jawaab guud aad bixinin arintaa arrinkaa wixii keena meesha ku jira oo xikmada ku jirtana waxay tahay dhacdadaa la weydiina jawaabtii waa baxday dhacdooyin kale lamida ah haddii la helana way baxaysaa sida maalan nin baa wax sameeyey maalan ma aragtay qof baa maalan khalad sameeyey mثلا ama dembiguu ku dhacay ilahi subحana wataala ninka waa laga inu nin kaafir ahaa amaba maala nin nin faasiqa ahaa waxbaa dhacay ma waxaan leenahay aayad walba ee soo degtay aayad walba soo degtay abujahlay ka hadlaysay hulmakay ka hadlaysay kanay ka hadlay annaga waqtiga maba joogin maxaa noo soo haray keliya annaga marka waxaan kusoo haraynaa aayadaha ibtidaan usoo degay ama axaadiis ibtidaan usoo arorto sabab gaar kusoo aroorin taa marka ma soconayso meesha culimada dhihi jireen alcibraة bcumuumi lafdi lah bkhusuusta qaarkoodna ay dhihi jireen ayu aayati naزlat calى اkufaari tajuru bibayliha calى cusaati اlmuminiin aayad walbo ku degtay kufaarta dadka muminiinta ee caafiyiinta ee khaladkaa laga helna soo gelisaa haddii kufaarta qaarkood lagu hayay inay mu'aamaro iyo dibidaabyo iyo hagar u maleegayeen diinta haddii dad muminiina la helo oo shuqulkiio kala sameynaya aayaddii dadkaas kusoo degtay way kusoo degtay wey nimankii ka hadlayay maalan الذينa اتkذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمiنين وإرسادا لمن xاaرب الله ورasuله min qبل nimankii masجid dراar samaystay oo ugu talagala muslimiinta inay ku kala gooyaan oo islaamkii iyo kula dagaalameen ma waxaan leenaha qolihii masjid dراar keliya gaar ku ahayd qodo kastoo sifada laga hel way ka soo gelaysaa waana sida macquulkaagu marka wuxuu leeyahay فعدوله عن اللفظ الخاaص إلى اللفظ العاami dليل إراadة العموم ilahi سubحaنه وتaعالى ka leexashadiiso lafdiga khaaska uu ka leexdo midka caamka u leexday taadaada ahba tusma cadaynaysa in cumuum loola jeeday ويعبر الأصوليون عن هذه المسألة, المسألة الأصولية بالقاعدة المشهورة مسؤوليinta markay maسلadan ay ka hadlayaan usuuliga qaacidadii mashhuurkay bay sheegaan o ah alcibraة بcmuum الlفظ laa bxusuuص sab alcibraةu waxaa la tixgelinaya bicumuumi lafdi lafdigan soo orora caamnimadiisa iyo meeshuu kuransan karo iyo sida guud uu u dhacayo laa bkhusuuصi sabab laakiin la tixgelin maayo sababka gaarka ah ee xadiid uu kusoo aroro wey wnziidu hadihi اqaacidaةa bayaana fanaquul qaacidada inagoo sii cadaynana ah waxaan leenahay kaثiiru min aayaati اlkitaabi اlkariimi wmin اlaxaadiiث الnabawiyaةi waradat calى asbaabi khaaصaة walakina alfaadaha acamu min sababi wuruudiha watashmalu sababa اlwuruudi wagayraha waxaan leenahay in fara badan oo aayaadka qur-aanka ka mid axaadiia ah nabiga alayh الsalaaةu wasalaam asbaab gaaray ku arooreen laakiin alfaada looga hadlaya waxay ahayd alfaad ka caamsan ka kulansa og yani sabab wuruudiha xadiisadaa dhacday laakiin sababka looga jawaabay ahayd ham caama marka waxaan leenahay sabab اlwuruud sababtay aayadan usoo degtay ama xadiidkan usoo aroorana way kulansanaysaa wغayruhu suwar kale ee lamida twaafiqha fi اxukmi watan lanasooyin wa isla soo gelayaan wy walaa yaصixu an yuqaala inahu khaaص bاlmas-uuli canhu aw bisabab اlwuruud صaxiixna maaha in la yihaahdo wixii laisweydiiyey unbuu gaar ku yahay ama sababta uso aroray لأنa cduul الshaarي can الlفظ الkhاaص ilى lفظ الcaami laa buda lahu min faaئida ilaahay subxaanaه watacaala oo shaaricaya rasuulka alيه الsalaaةu wasalaam ka leexasada ay ka leexdeen lafdiga khaaska ayna u leexdeen lafdi caama waxaan shaki ku jirin inuu faa'iida uu leeyahay wfaa'idatuhu faaida meesha ku jirtana maxay tahay tacmiim الxukmi liyashmala suwaran akara in xukumkii la guud yeelo si suwar kale ee lamidihii ay markaa uu u kulansado faإن الkitاaب والسuنة inama jaءa liyubayina أحكاam الشhaريcaة الcاamة أحكاam الشhaريcaةi الcاamati الkitاab والسuنة waxay u yimideen inay cadeeyaan أحكاamta شhaريcada ee guud ahaaneed أحكاamta guud ayay inay cadeeyaan dheh وhakذا waradat الأحكاam بqadci الsاariqi sidaabay أحكاamta ku soo aroortay ninka بqadci yadi الsاariqi ninka tuuga gacanta in laga jaro warajmi الzani kan zinada galana in dhagax lagu dilo wajald اlqaadifi qofka qof kale xumin ku gana zinana in la jeldiyo wakahiiri gayriha iyo kuwo kaloo iyadoo kalea calى asbaabin khaasatin sabab gaaray kusoo oran wahy caamatu weye fayukhadu biha calى cumuumiha cumuumkeeda marka loo qaadanaya marka waxaan leenahay ilan aayatu sariqa qadcigeed markay soo degeyso sabab gaaray kusoo degtay markii zaaniga la radminayo sabab gaara kusoo degen qaadifka in bmacnaa markii uu qof qadfiyo oo zine un ku sheega in sideetan jeeda lagu dhufanayo sabab gaara kusoo degeen iyo axkaam kale ma waxaan leenahay aayadahaas waktigood waa dhamaadeen raggii horena waa la jaldiyey wixii gacan laga goyn karin waa laga gooyey wixii kan waa la dila maya marba haddii lafdiga uu usoo oror maxay bilafdi cumuum kaasa la qaadanaya wa mihaalu dalika min اqur'aani kaa tusaalihi waxaa kamida ah qur-aanka marka laga soo qaato aayat اlmiraaثi lilawlaad aayadda dhaxalka ka hadlaysay awlaadda inay dhaxlaan loo dardaarmeeyey naزlat fii bintay sacd bn rabiic waxay ku soo degta laba gabar ee uu dhalay ninka lagu magacaabo sacd bn rabiic cindamaa akhada camuhum اlmaala washtakat umuhumaa markii adeerkood oo maalkii o dhan intuu qaatay hooyadood marka ay cabato dacwootay fanaزlat waxaa soo degta aaya yuusiikum اllahu fii awlaadikum ilahi subxana watacala wuxuu idiin dardaarmayaa awlaadiina lidakri mil xadi اlunhayayn laba lidakri lafka waxa uu leeyahay laba dhadig intay leeyihiin fain kuna nisaءa fowqa اtnatayn haday yihiin laba haday yihiin gabdhood laba dhadig haday yihiin falahuna ثuluثaa ma tarak waxa ay leeyihin saddex dalool laba dalool inta maxay bimacnaa uu ka tegayo qofka meydka uu ka tegay marka ثuluثaankaas bay leeyihiin marka ayadan maxay ahayd waxay ka hadleysay bintay sacdin bay ka hadleysay lakin ayad waa yusiikum اllah fi awlaadikum lidakr waxaan leenaha khalaas keiskaasuu gaar ku ah mar dan ma soo celin arrintaas macquul maha wamithaaluhu min asunati kaa tusaalihii sunada marka loo baxana waxaa kamid a xadiiثu اladiina sa'aluu can اlbaxr xadiidkii kusoo oro nimankii inta rasulka alيه sala slam u yimid oo badda ka wareyso waxay yihahdeen faqaaluu waxay yihahdeen inaa narkabu اlbaxra rasuul badaan ku safarnaa walaysa macanaa ila alqaliilu min almaa biyuhuna way nugu yaryihiinoo biyo yar baan qaadanaa oo dad badda safar ku jirana waa badda ku safra afa natawada'u bimaai اlbaxri yani biyahaas yar maxaan ugu talagalna inaan cabno marka rasuul allow biyaha badda ma ku weysaysanaynaa <coughs> faqaala nabiyu sal اllahu alيه wasalam rasulka ala sla sl wxu alayh الsalaatu wasalaam su-aasha la weydiye maxay ahayd naqaasa mise waa caam iyaga ay weydiinayan waa su-aal gaara ah. kayskooday ka hadleen niman musaafiriina oo badda ku safra waxay ka hadleen biyaha ay qaataan inuu yar yahay waxay ka hadleen kays ayaga khuseeyo ah in biyaha ay ku weysaysan karaan badda inaana ku weysaysan karin lakin rasulka ala sl markuu ka jawaabayo su-aashii keliya ma focus garayn wuxuu rabaa su-aashan inuu ka jawaabo xugum caamo ummadda ilaa yowmi اlqiyama laga gaarana wax bimacnaa ay ka faa'idaystaan u noqo markaasuu xiri albaxru badii هو الطهور ماؤه bd biyheedu waa طاahر rasuلka aليه الصل sلام فهم سألوا عن الوضوء به خاaصة iyg waxay weydiiyeen marka وضوء bay weydiiyeen kلi gaara فlم يقل رasuلka عليه الصلa سلام ma dhihin jawاaب gaara ma siino ma dhihin جاaز لكم الوضوء bه waad ku weyسaysan kartaa ma dhihin ولaكiن الحكم جاءa في طهوuرiyatihi بعموم bal xuكنku وxuu yimid طهوuriyati xuكن kii ka balaaran bay weysay ka hadlayeen arin waxay timid tiiba ka balaaran oo tilmaamaysa biyaha baddo dhan inay daahir yihiin falaa yuqaalu marka lama oran karo laa yajuuzu tahiiru bihi ila fi اlwudu biyaha badda layskuma daahirin karo ilaa marka la weysaysanayo keliya inuu qofki ilaa wa khaldan yahay bal yuktasalu bihi min aljanaaba janaabada looga meeranaya walaa yunajisu maa laaqaa wax alla wixii biyaha ku dhacana najaas ma noqonayo watughsalu bihi اnajaasata najaasadana waa lagu dhaqayaa wa ayda yashmalu aljawaabu aلsaa'iliina wagayrahum min الnaasi jawaabtana waxay u dhacaysaa dadka su-aashaa weydiiyey iyo dad kale u dhacaysaa iyaga xataa maxay weydiiyeen wudu bay ka wareysanayen war xataa janaabadiina kaga meerta oo kaga qubasta xataa hadday najaaso ku dhacda mushkilo ma laha ku nadiifiye rasulka ala sl sl marka su-aasha la weydiye su-aal khaasa ah, lakin jawaabtuu bixiye waxayd huwa albaxru huwa aطuhuuru maauhu wa mihaaluhu ayضa waxaa lamida anahu ah? salى اllahu عalيه wasalam mara bishaatin limaymuuna fayajuruunaha wuxuu soo maray ri ay iska leedahay maymuuna iyadoo dhulka lagu jiidayo way dhimatay faqaala sal اله alيه waslam marka wuxu halla akhadtum ihaabaha maad harageeda qaadataan intaad tuuri lahaydeen haraga maad qaadataan qaalu waxay ihahdeen inaha mayta rasuul allah way baktiday maxaan harageeda qaadanaa faqaala salى الlahu alيه wasalam marka wuxuu yihi ayumaa ihaabin harag walboo dubiqa la madgeeyo fqad طahura waa طaahir hadiiba haraga la madgeeyo waa طaahiro qaatan faina qowla sal ه sl ayuma ihaabin markuu yihi waa caam fayuxmalu calى cumuumi cumuumkiisa lagu qaadaya lagu xambaaraya walaa yuxmalu inahu khaaصun walaa yuqaalu dheh walaa yuqaalu inahu khaaصu bishaati maymunata radi allahu canha walaa yuqaalu inahu khaas lama oran karo marka arinkaa wuxuu gaar ku yahay un keliya ridii maymuuna ee maytada ahayd bu rasulka ala sl ka hadleyen maha maxaa rasulka ala slat slam wuu dhihi karay keliya intaa laakin ayuma ihaabin buu yihi ihaab walbaba ridaa keliya ma wixii dhan kala soo gelay wa w ihaable soo ma damaan kala soo gelayaan faa'ida marka waxaa jiri kara suurata sab marka laga hadlayo suurata sab marka laga hadlayo xaadiثadii la weydiiyey jawaabtii la bixiyey cumuumka ahayd waxaana shaki ku jirin xaadiثadii la weydiye horta inay soo geliso waa qaطciya waa la hubaa maxaa su-aal bay ahayd jawaabteeda laakiin ka waran afraadda kale ee hadda aan ku xambaarna soo gelitaankeeda taa wey marka suuraة الsababi suuradda soo aroortay ee sababta gaarka ay keentay qaطciyaة الdukhuuli fi اlxukm hadal kama taagna in boqol kiiba boqol la huba in xukunka ay soo gelayso wain kaana lafظ caama lafdiga caam ha noqde ففي قصة بنتي سعد بن أبي ربيع qisada markaan u kuurgalno ee ku soo aroortay labadii gabdhood ee u dhalay sacd بn rabiic lahumaa qaطca aلثuluثan waxaana shaki ka taagnay inay leeyihin maaragtay uluثan saddex dolo laba dolo in culima haddii la ogaado أna الآaيaةa naaزilaة فيihima haddii la ogaado in aayadda iyagu kusoo degto وmin hunaa yuclamu meesha waxaa lagu ogaanayaa أna naصiiba الbintayni fi الmiiraaث inta kusoo beegmaysay labada gabdhood dhaxalka inay tahay aثلثان inay tahay وهuوa ma laa تفيidه الآيaة بذاtiha waa wax aanan aaيadii laga faa'ideyn aayaddu ma faa'ideyneyso فالxadيiث يفsir الآية xadiidka aayadda marka fasiraysa فيتبين bihi waxaa cadaanaya أنa فوقa في الآيaaةi صلة فوقa aayadda ku jirta inay sile ay tahay waa تأdب mع القرآن يعني hadda aيadii hadaan ku noqono ilah kusir يuusiiكم الlah fيi أwlaadiكم للذkr mثل xaظ الأنثayn gur fain kuna نisاء فوقa اثنتين aيadda فوqa macno sii marka haday yihiin haday yihiin dumar ama gabdha hadii ay yihiin laba ka badan bay aيaddu tiri laba ka badan bay aيaddu tiri macnaheed waa maxay labadu markaa ma qaadan karaan ثuliثan soo laba ka badan ba waa inay saddex in ka bataa ay noqdaan marka wuxuu leeyahay aayaddu marka waxaa laga fahmayaaba in labada gabdhood ay fulsayn aadan qaadan karinoo ilaa ay saddex ay ka gaaraan sooma laakiin xadiidka markuu soo arooray oo uu fasiray ila xadiidka muxuu ku soo degay muxuu ka hadlaya laba gabdhood buu ka hadlayay aayadda soo degtana waxay ka hadashay ilan waxaa niri suuradda ay aayaddu ku degtay ama sababka oo aayadda ay ku degtay ama xadiidka uu ku soo qadciyat dukhuul iyada waa la hubaa ilaan marka aayad kastoo soo degaysaayey ee looga jawaabayo keyska horyaal bintay sacdin waa in xukunkaa u kulansado jawaabta waa in la helo haddaan la heli wix ma soconayan sooma marka boqol kiiba boqol waa la hubaa bintay sacd in loola jeedo oo aayadii marka waxaan leenahay aayadda fawqada meesha ku jirta macnaha madaxa kusoo daadegaya maahane waa sida xadiidka u fasira marka waa la khasisayaayo fawqa marka macno ma samaynayso waa sila waa iyadoo ziyaado aad tiri silana waxaa la yidhaha ta'adub maca alqur'aan marka waxaan leenahay fain kuna nisaءan hadday yihiin ama fain kuna اثنatayni hadday yihiin labo marka fowqadaas hadday ku jirta xataa macno ma samaynayso maca xadiidka ayaa markii ayaa taksiisiye wey macnaha marka waa macno daqiiqa وفي الحاaلة الثانية xaaladda labaad الوضوء بmاء البحر لأuلئiكa الqوم جائز قطعا biyaha badda in lagu weysaysto oo ay ku weysaysanayaan raggi su-aasha weydiiyey inay u banaan tahay waa arin la hubo لأن اللفظ جاء جوابا عن سuaaلiهiم عanhu maxaa marka lafdig uu soo aroorayey wuxuu u soo arooray jawaabi laga jawaabay su-aashooda iyagaa su-aal qabay iyagaa la yimid ay lafdi oo gadaal ka imanay waa inuu arrinkooda horta xaliya marka ugu horeyso ilan haddaadna su-aal weydiiso aan bad kala galo taasu faa'iida maha waa in horta taada aan xaliyo markaas kadibna dadka kale su-aasha qofkii ka faa'idaysan lahaana marka aan su-aasha marka u sheega macnaha waa sidaas oo kale id low iftarabnaa haddaanu iska qadarno khuruuj alwuduءi can الطahaaraةi اljaa'izaةi bimaaءi اlbaxri haddaanu iftiraadayno maala suppose ka dhig iftiraadi in weysadu ay ka baxayso can الطahaaraةi اljaa'iza oo weysadii aanay soo gelaynin bimaaءi اlbaxri lakaana الnabiyu salى اlah alay sl rasulka alay sl wuxuu noqon lahaa lam yubayin midaanan cadayno lahum iyaga aanu cadayn ma salu an waxay weydiiyeen su-aashii kama jawaaban baan dhihi lahayn haddaanu su-aasha ka jawaabin qaacido kala meesha imaanayso wayakunu dalika arinkan wuxuu noqonaya takhiira lilbayaani can waqti اlxaajati in bayaankii dib loo dhigo cadayntii dib loo dhigo iyadoo loo baahanya wadalika hayr ma banaana hadalkaas waa maxay nimankii markay weydiina ya rasuul allah saas iyo saas baan nahay baddaan ku safarnaa biyihin wuu yaryahay rasuul alla maku weysaysanaa biyaha badda waatanuu yidhi huwa طahuuru maau habkaasuu bixiyey bimacnaa weyse keliya ma ahane xataa janaabada lasaga mayri karaa laskaga dhaqi karaa qofkii ku qubaysan karaa dharku ku dhaqan karaa wixi dhan waa tan laga jawaabo marka wuxuu leeyahay haddii aan dhihi lahayn rasulka ala sl markuu jawaabta uu bixinay weyse kama weysada marka ma soo geleyso weysada ma soo waxaa laga hadlay keliya howlo kale waxaan leenaha marka arrintan waxaa ka dhalanaysa rasulka ala sala slam dadka inuu su-aashooda aanu ka jawaabin waxaa ka dhalanaya haddii weysada aan xadiidka aanu soo geleynin oo biyaha badda aan lagu weysaysan karin hadduu arrinka saa noqon lahaa meesha waxaa ka dhalanaya rasulka alay slat slaam dadkan su-aashay weydiiyeen weysada la xirtay inaanu ka jawaabin taana waxaa ka dhalanaysa rasulka alah sala slam bayaan markaa loo bahay inuu dib u dhigay wa taakhiiru اlbayaani can waqti xaajatina in bayaanka waktiga loo bahay dib looga dhigin waa arrin mamnuuca sida qaacidada usuuliga soo hormartay ah aljawaab اkhaas can su'aal اkhaas jawaabta gaarkaa ee su-aal gaara la socota إن كان الجواب خاaصا فإن القاaعدة الساaبقة لا ترد hadيi جawاaبtu خاaص ay tahay إلا سؤaaل gaarad qof weydiiyey جawاaبta la bx waay نqota may جawاaب gaara marka suuرada maanta aanu soo dhoweynayno lhn cاam cاam ma soo arooreysaba iyada ومiثاaل miن القرآن قرآنka markaad u baxday miثaalkiisa waxaa قiصaة darb الحijاaب على زawجاaت النبي صلى الله عليه وسلم حayثu qاaل الله تعالى وإذا سألتmuهنa متاعا فs فاسألوهنa من وراء حجاaب مثاalkiisa waxa ah qisada ka hadlaysa in حijاaب rasuulka عليه الصلa سلام dumarkiisa haweenkuu qabo in بمعنaa حijاaب iyaga iyo ragga marka ay u dhexeeyaan marka wax la weydiinayo aayadda waxay tiri haddaad wax weydiisanaysaan fasأaluuhuna min waraaءi xijaabin haweenkii waxaad wax weydiisataan iyagoo xijaab idinkaga yani xijaab uu markaa idinka xigo oo teed marka idin dhexeeyo addamiir ku jira ee ah fasأaluuhunada meesha ku jirtaay damiirka meesha isaga caa'idun calayhina wuxuu u noqonaya haweenkii falaa yashmalu man cadaahuna min الnisaaءi bmuqtada alafظ lafdigan haddii loo kuurgalo wixii iyaga ka soo haray ee dumara ma soo gelayaan dhihi maayo mid kastoo wax weydiinaysa xijaab ha idin dhexeeyo waman qaala qofkii yihi hadihi اlaayaةu tadulu calى wujubi اxijaabi alى ayrihin calى wujubi اlxijaabi calى gayrihin culimada yihi aayaddan waxay tusinaysaa in xijaab laysu dhexaysiinayo eh, ragga iyo dumarka ragga iyo haweenka markay wada hadlayaan nimankii yiri oo aayaddan soo deliishaday daliilkay soo deliishadeen cumuum ahaan kama guuleynin lafdigaa cumuuma kama wadine fainahu yacni dalaalata alqiyaasiyata la lafdiya wuxuu ula jeeday dalaalo kale meel kale ka soo qiyaas buu ku saleeyo mooyaane tii lafdigeeda cumuumka kama soo deliishan weydo hadalkan waa fahamna sooma aayadda waxay ka hadlaysay haweenka rasulka alah salatu wasalam marka wax la weydiinay xijaabka la su-aasha imanaysa waxay tahay dumarka mar kasta ee wax la weydiinayno in xijaab dhexeyateed aan lays arkin ba ayadda haddaan u kuurgalno ayaddu waay waa case gaara jawaabta soo dhacdan waxay ahayd jawaab gaara maxaa la damiirka calayhina meesha maaragtay fasaluuhuna ah ayaa wuxuu u dhacaya maxay haweenka rasuulka alah isalaatu wasalaam marka wuxuu leeyay aayaddan aayad caam laga faa'iideeya mala laakiin culimadoo yidhi dumarka iyo yani haddii meesha dumar ay joogaan iyo ragga mar walba waa inuu taag u dhexeeya culamada yidhi markay aayaddan ay soo deliishanayn kama soo deliishanin lafdigii meeshan ku jiro caam ahaan uma soo deliishanayn dilaalo kaleo dilaala qiyaasiya ayay u baxeen oo ay leeyihin marba haddii waxa loo diiday fidnada ahayd dumarkan haddii fidnada ay helaan maxaa diidaya waa arrin qiyaasa laakiin tan lagama soo deliishan karo wey bikhilaafi aayaati اlmiiraas taa way ka duwanta aayaat اlmiiraas wa xadiiث اlbaxr iyo xadiid ka hadlayay badda وxadيiث shaaki maymuuna xadiiث ka hadlay ridi maymuuna fadalaalata calى اcumuumi tusinta ay axaadiistaasi iyo kaysaska ay tusineen cumuumka lafdiyatu dhaba qaar laga fahmaya dalaal qaasi uma baahno wey ومثاaلh min الsunaةi أنa cmر بن الخطاaب radي الlه anه qاal النaبي slى الlه عليه وsلم إna cabdاللahi بna cmر طلqa امرأaته wahiy xaa'd sunada waxaa muujinaya xadiidkii cumar bn khadaab radi allahu canhu rasulka alay sl wuxuu ku yidhi rasuul allow ninka cabdullaahi bni cumara waa wiilkiisiiye haweenaydiisii buu furay iyadoo dhiig qabta faqala wuxu uri sal ه alيه wsm murhu falyuraajicha amarsiii buu yihi hasoo ceshto faqad warada اljawaabu khaaصa fayuxmalu calى اkhusuuص jawaabtu khaas bay ahayd khaasna waa lagu xambaaraya walaakin yakunu xukmu gayri bni cumara ka xukmihi laakiin marka kayskaas waa gaar soo maha dabcan waaso hadda dumarkii lama furi karo haweenkii lama furi karo iyagoo xayd qaba oo xadiikan lasoo deliishanayo see loo soo deliishaday marka xadiikan lasoo deliishanayo lafdiga caamka lagama duulin oo lagama soo deliishanay waxaa lagu soo deliishaday dariiq kale noo iman doono lagu magacaabo mafhuumu اlmuwaafaqa marka mar walba waxaad ogaata axkaamta meesha aanu ka sheegeyno yani marna waxaa loo soo deliishaa caam ahaan marna waxaa loo soo soo deliishadaa ah, maaragta dalaalaad kale oo qiyaasiyadii midii mafhuum muwaafaqaad midii ishaarada ahayd midii iqtidaa ahayd marka xadiidka kan in la yidhaahdo xukumka eh, xukunkankana ibnu cumar ka hadlayey inaanu haweentii aanu furi karin iyadoo xaaido ah xukumkan inaan niraah maalan dadkii o dhan raggo dhan way u siman dumarka lama furi karo iyadoo xayb qaba xadiidkan hadka hadda oo meesha ugu soo arooree cumuumkiiyo hadka uma soo deliishan waxay kasoo soo deliishan maxay mafhuumu lmuwaafaqa bimacnaa macnaheedu waa maxay rag nin kasta ee haweeney furaya waa inuu furo markuu furayo iyadoo daahir uu furo iyadoo xayb qabta inaanu furin wey marka wuxuu le walaakin yakunu xukmu gayri ibni cumara ka xukmihi fii dalik ibni cumar dadka kale ee ka haray xukunkooda markay wax furayaan xukumka ibni cumar kama bina saasoo kale noqonayaan laakiin waa habkee bitaariiqi mafhuumi almuwaafaqa aw alqiyaasi binafyi اfaariq wax mafhuummuwaafaqa ladhaha noo iman doono ama qiyaaska lagu maca nafyi اfaariq wax farqi hadduusan u jirin maxaa kala reebay wey walaysa biطariiqi اlcumuum sheekada waa faamnay ila tahay wuxuu diidayaa un keliya in la yihahdo ariiq اcumuum ayay arinta udhacaysa ma ariiq اcumuum maaha lakin waa mafhum muwaafaqa ama qiyaaska lagu magacabo nafyi اfaariq miثaal aakhar ina sacd bn abi waqaas ninka lagu magacaabo radi alahu canه arضa qaala wuxuu yihi yaa rasuul الlah rasuul allow inii duu maalin maal baan leeyahay walaa yariثunii ila bnat lii wax idhaxlayna mala aanan ahayn gabar yar inan yaro dhalay mooyaane wax kaloo meesha jooga malah afa ataصadaqu bثuluثay maali maalkeyga saddex dolool laba dolool wadada ilaahay ma ku bixiyaayo ma sadaqaysta qaale wuxuu ihi laa maya qaale wuxuu ihi fanis ka waran haaf qaale wuxuu ihi laa maya qaale wuxuu ihi fathuluث ka waran saddex dolool dolool ka waran qaale wuxuu ihi athuluث saddex dolool dolool wاthuluثu kasiir kaana wuu badan yahay laftirkiisa markaasuu rasuulka alay slm wuu cileeyo inaa lagu cileeyo waxaa la yihi inaka an tadara agniyaa sacdow inaad ka tegtid kuwa ku dhexleo xigaaladaada ah iyagoo hodanoo waxhaysto gacanta waxay ugu jiraan khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna الnaas caalatan yatakafafuuna الnaas ayaa ka khayr badan inaad ka tegtid iyagoo cayro oo faqiiroo dadka gacmo hoorsanaya bimacna waa maxay haddaad dhaxal yani waxaa fiican in aad dadka aad ka dhiman doontid owlaadaada zawjadaada qaraabada iyaga waxaysta maalka inaad iyaga uga tagtid baa fiican hadda laakiin anoo wixii dhan aan sadaqaysana haddaad tidhaahdo oo meesha aad ka baxdid iyaga maxay cuni doonaan ma dadkay baryayaan wey macnaheed فمثل hذا arinka kan hadda aanu ka hadlayna khاaص bالxاaلة الmasؤuuل canha xaaladii la weydiiyey gaar ku tahay walaa يطبق عalى غayriha bmqtadى الlفظ lafdigaa iyadoo wax lagu dul lagu tadbiiqin maayo xaaladda xaalad ka soo hartay iyadoo lalihi lafdigaa wuxuu keeni wey wa ina marka su-aasha imanaysaa waxay tahay waayahay de arinka kan shacab ibna waqaas eh, waqaas ka hadleeyey haddii li lafdiga caam maaha oona leeyahay wasiyadii akar min athuluث ma banaano culimmada meesha ay ka qaateen halkeebaa laga keenay wainamaa dalaalatuha calى gayri xaalaةi sacd ibn waqaas b min baabi mafhum min baabi mafhum اmuwaafaq mafhum muwaafaqa laga qaatay caam lagama qaadan aw bilqiyaasi binafyi اfaariq ama arin arin kale looga qiyaasanayo iyadoo meeshii aanu jirin wax bimacnaa farqi aanu jirin qiyaas nafy faariq lagu magacaabo marka mafhum muwaafaqo maxaa tahay nafy faariqa waxaan usoo socno duruusta iman doonta wey alcumuum اlmacnawiy waxaan maanta dhan ka soo hadlayna oo darsigii eh, halay ilaa maanta aan soo hen waa cumuum lafdi maanta dhan dhawaqa kelmada iyo waarta iyo jumlada si ay isu dul saaran tahaanu la falgelayno la tacaamulayn wax kale kama hadlayno lakiin hadda waxaa jira cumuum kale ee macnaha laga fahmayo oaan kaan ahayn kaaway marka wa huwa anwaacu minha waana anwaac oo kamida cumuum mafhuum hadda marka baranayna wixii howlihii maanta dhan ee eh, noocan ma isku dardarnaa cumuum mafhuum mfhumka meesha laga fahmaya wax caam ka yeelaya almafhum laa yakun musaraxa bihi fi lafd mafhuumka laguma sheego lafdiga markaa le hadalkaani waa laga fahmaya macnaheed in adigu ay tir lakin waa mafhuum wax anigi ka fahma khaldanaan karaa saxna u noqon karaa yani maala qofka waxaa tiri berri ma iman doono macnaheed waxa laga fahmayaa niyahu maalin dambe kula hadli maayo waxaa laga fahmi karaa yani meeshaan kuga imanayo waxaa laga fahmi karaa waxyaaba kale qofka kala dhex bixi karaa marka mafhuumkaas wax afka lagu sheegay maaha yani berini eh, ma wada kulmi doona markaan ku dhahoo kale mafhuumka qofka haddii uu si positive ufasiran waa mxu waa mashquulsanay hadduu si negative xun ufasiran waa mxu wejiga ina arka ma rabo marka laakiin mafhuumkaas qofka jumladii kuma sheegin lakin adaa kala dhexbaxay soomaa marka mafhuumka meesha laguma sheegayo waa tan ay soomaalidu tiraahda anigu hadda masaasaa ka fahamta anigu hadda kuma dhihin haddaad doonto saa doonto usasawood yani maala mafhuumka qofka u kala baxay إلا أنه يعم من جهة المعنى لكن حق معنى أهان عام بوكين كراوي فمثال عموم مفهوم الموافقة واكن مفهوم الموافقة واكن مثال كيسة قوله تعالى بعدين مثال ولا تقل لهما أف لبد والد قل علي تأفيف كود والد أف حتى هذه بالي أف ووحا أوير لبا حرف بيكا كوبان تهي yani markaad ashtid oo suuraة isra marka laga hadlayo oo aad dhibsatid labada waalidna layiri ay gaaraan axaduhuma oo kilaahuma kibir ay gaaraan oo asaasaqaan oo si u catatabaan oo isku darsamaan oo waalidkii kaadida aanu ceshan karin marada aanu ceshan karin uf keliya xataa afkaa ka ilaali ba maxaana loo diiday fahuwa nahwa layska diiday camaa huwa mil taafuf waxaa layska reebay uf hadaadan dhihin kelmad kale ata hadaad isticmaalti waa layska diiday aw aclىa minhu min اlأdaa fi xaqi اlwaalidayn ama kaa wax ka sareeya inaad waalidka gaadsiisa waa la diiday haddaad ba maala tiraahd anigu diinta uf keliya i diida lakin waalidka waan dharbaaxaya ka waran waa tira anigu uf keliya laga celiyey laakiin lagama celin marka waa maxay mafhuumka ufba haddii lagaa celiyey wixii kasii sareeyena kaba daran wey uf haddii lagaa celiyo wixii lamidka ahna way soo geleen marka waxa lagu magaca mafhuum almuwaafaqa macnaha laga fahmaya wa mihaalu cumuumi mafhuumi اmukhaalafa mفهوم المkhaaلفaha inuu caam u yahy waxaa laga fahmayaa miثaalkiisu wuxuu yahy qowluhu salى الlaهu عalيه wasaلم في الغanmi arigii الsaaئmati kiisa foofayey الزakاaةu زakا lagu leeyahay fahuwa يqتضي wuxuu keenayaa انtifاء الزakاaةi زaka inaan laga rabin في الmacluufaةi caamaة ariga la calfo ee bmacnaa cooskii la daajiyo wixii qarash lagu bixiyo inaanu soo gelin ba meesha laga qaadanaya وليس عموم المفهوم من العموم المصطلح عليه عموم مفهومka maanta ama ka soo hadlayna kii اصطilaaxiga maaha لأنa العموم المصطلaحa عalayhi waصف للفظ maxaa cmuumka مصطaلaxa ah ee aanu ka soo hadlayna maanta dhan wuxuu sifo u yahay lafdigii walaysa الmafhuumu lafظa mafhuumkaasu lafdi maaha waa tan hadalku soo yihi may laysa musرaحa bihi في lفظ tanu soo yihi oo markaa faykuna lahu cmuum uu ahaado ولكن العموم هنا عمومka meeشha aan lena مفهوم موافقات ku jir مفهوم مkhaaلفات ku jir aan lena بالمعنى اللغوي waa معنaha لغada wuxuu keena وهو شمول oo ah شhaygi inuu inclusive uu noqdo oo wax kula saray marka cmuum markaan leenahay cmuumka sidiisaba lafdigu waصف u yahay ee macno waصfi uma aha mafhuum muwaafaqa mafhuum mukhaalafahana waa macno ee ma ah lafdi maaha marka tan waxay ka mid tahay min baabi alluga cmuum alficl الnabowi nabiga alيه sala slam falkiisa inuu caam uu yahay ficlu الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam nabiga alayh salatu salaam falkiisa laa yacumu caam ma aha bal huwa khaaصu bihi min xayثu الzamaani wاlmakaani wاlaxwaal laakiin isagu gaar ku yahay xagga wtizamanka zamanka markaa uu joogay waktiguu joogay i xaaladaa naxو jamci الnabiy salى اllahu عalيه wasalam bayna الصalaatayni bاmadinaةi min غayri khawfi walaa safar sida rasuulka ala sl markuu isku daray laba salaadood isagoo madiino jooga iyadoo meeshii wax baqdina safarna marka aanu jirin laa yacumu aljamcu ljamiic اacdaar yani jamciga meesha la sheegay cudur oo dhan ma soo gelayo لأnnahu kaana lcudri waaxidi maxaa cudur gaara oo waaxidu u dhacayay wa qowli الnabiy sal اله alيه waslm wanaxwu qowli nabiy sal ه alيه waslm baa ka mida ra'aytu qowli saxaabiyi leh ayaa ka mida radi الlahu canhu u yihi raأytu الnabiy salى الlahu عalيه waslm rasuulkaan arkay maa laa uxsii in aanan koobi karin oo tiro badan baan arkay yastaaku isagoo ku cadaysanayo ku rumaysanayo oo rumaysanaya ama cadaysanayo wa huwa saa'imun isagoo sooman intaasoo jeer baan arkay bu rasulka alay slat slam oo isagoo saa'imoo sooman oo cadayanayaan arkay laa yacumu ficluhu kula awqaati الnaar ficilka rasulka alيه الsalatu asalaam maalintii o dhan awqaadeeda caamku ma aha bl yxtamilu an yakuna bal yaxtamilu ana kula siwaakihi waqaca qabla الzawaal waxaa suurtagala rasuulka ala slam cadaysihiiso dhan inay ahayd zawaalka intaan la gaarin kahor duhurka intaan la gaarin labaiy tobanka ka hor falaa yuxtaju bihi looma soo xujaysanayo calى sababiyati الtasawuki lisaa'imi bacda الzawaal in arrinkaas sabab u noqonayso ruuxa soomana inuu cadayan karo bacda zawaal markii la gaaro looma soo geliishan karo maxaa ixtimaam meesha soo galay walaysa ficlu الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam caama liaqsaami اlficli wa jihaatihi kadalik rasuulka alيه sala slam ficilkiisa caam kuma aha ficilka aqsaamtu ka kooban yahay iyo jihaadkiisa kala duwan haddaa la cadaynayaayo kama qad salaa fi اlkacbati الshariifa rasulka ala sl markuu ku tukado kara kacbada dhexdeeda falaa yacumu dalika aqsaama الصalaati min fardi wanafl arinkaasu caam kuma aha salaadahoo dhanoo farad iyo nafl bal waqad sala nafl rasulka ala sl markuu kacbada dhexdeeda waa alkacba shariifa dhexdeeda albaabka inta laga gala dhexdeeda lagu tukaday nafliba un bay ahayd laa ayr fiiha laa hayr wax kale ma ahayn rasulka ala slat slam salaad kale kuma dhex tukan wey nafli bay ahayd waa kacbada meesha afargeeska rasulka ala slat slam markii wuu tukada marki lahaa salaaduu ku tukada salaad nafli ahayd mid farada ma ahayn walaysa ficluhu salى الlahu alيه waslm caama liafraadi saa'ir اluma bal huwa khaaص bihi rasulka ala slat slam ficilkaso isaga kasoo fulay ummadoo dhan caam kuma aha laakiin isagoo gaar ku yaha wey kakownihi nazla bacda alxaji biاlabطx rasulka ala slat slam markii xajki uu dhameeyo kale meesha abطx leeyahay markuu dego kale taas isaga gaar ku ahayd hada xukmu اlficli min xayثu طabiicatihi ka ficil arrinkaa markaanu ka hadlayna ficilow markaan leenahay ficilka طabiicadiisa ka ficil rasulka wuu sameeyey markaan leenahay taasu caam maaha wey walaakina اladilata قد قامت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف حكمه فالأصل فيه أن يستوي وحكم سائر أفراد الأمة فالأصل فيه أن يستوي وحكم سائر أفrاad الأمة لakiن adiladu waxay cadaysay فicل النبي صلى اه عليه وسلم hadii xukuمkiisa la aqoonsado أصلku wuxuu yahay أn ystawiya isagii iyo xukمa saaئر أفrاad الأمة iyo umadoo dhan xukuمkeedu kuli u wada siman yihin يعني وxaa lena فicilka ibtida waxaan lena أي فicil rasulka aليه sl u samey isagoo gaar ku yahay laakiin hadduu dalil yimaado ee muujinay arrinkaa inuu isaga gaar un ku ahayn ummadan isla soo gelaysa daliilkii waa kuma wey ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناas tn w dل رsulka عليه الصلa سلم loo soo saaray inuu dadka diinka u cadeeyo ولqwلihi صلى الله عليه وسلم ولqwlihi تaعالى u yiri لqd kاana لكم في رasuuل اللh أسوة xaسنة rasuلka عليه الصلا سلم kudayasho wanaagsan bayna kugu sugnaatay فنشأ شمول حكم الفعل في hذا النوع الأخير xukمka kn حكم الفعلga inuu شhمuل u leeyahay cاam uu noqonayo في hذا النوع الأخير لا min طبيعة الفعل kaفعل bل min دليل khاaرجiي بنوع miن القياس رasuلka عليه الصلa سلم فicilkiisa in la yihahdo waa فicil شhaamiلa oo caama oo umado dhan ay u siman tahay kama dhalanin arinta iyada فicilka rasuلka عليه الصلاة وسلاaم min حayثu huوa waxay ka dhalatay min daliilin khaarijiyi daliil kale oo kaa ka baxsano oo qiyaasa ayay ka dhalato wy yani waa maxay ayi ficil rasulka ala sl kasoo fulay adila adkayso weeye in marka aan ku dayanayn lakin meesha haddaanu daliil aanu jirin isaga gaar ku yahay facumuumu ficlihi salى الlahu alay slm min hadihi الnaaxiya laysa min alcumuumi الmusطalaxi calayh rasulka ala slam markii laleeyahay ficilkiisu waa caam oo noocan hadda aanu ka hadlayno cumuumkii musطalaxa maaha bal huwa cumuum min المعنى إذا waxaa فhمtay مفهوم الموافقi iyo مفهوم الkhاaلفi iyo فicل النبي صلى اه عليه وسلم marka cmuم lasoo gelinay مxaa laga soo geliy min حayثu المعنى laysa min حayث اللفظ لأن الcموم المصطلح عليه هو cموم اللفظ cمومka مصطلح عalayga ah oo culimadu ay اصطiلح ka dhigteen waa kan فicilka والفicل laysa لفظا لفظ mah قاaعدة قبايا الأعyاaن لا cمومa فيها waxyaabaha qadyatacayn meeshay culimadu dhihi jireen laa yuqaasu calayha meeshay dhihi jireen wey qabaalacayaan markay tahay cumuum ma laha qadyatacayn maxay tahay naxو qadى النabiyu salى الlه عليه wsلم bishufcaةi ljaar rasulka alيه slat slam shufcadiibuu dariska u xugmiyey jaarka wanaxو ma warada ana اmraأaة qatalat اmraأaة wma fii baطniha waxaa kaloo soo arooray inay haweeney ay dishay mid kale gabar waxay dishay haweeney kale iyadii iyo waxay uurka kusidabo naag uur leh bay dhagax intay kala dul tagtay bay iyada iyo waxa uurka kusido dhan ay dishay faqadى النabiyu sal اله عليه waslم bidiyة الmarأaةi calى caaqilaة الqاtil rasulka alيه الsلa slam diyadii wuxuu ku xugmiye o yihi gabadhan wax dishay reerka ay ka dhalatay ha dhiibeen baa lyidhi oo ragga ah waqadىa fii janiiniha biguraةi cabdin aw ama ilmaha yar ee uurka ku jiray ee la dilana waaa lyii diyadiis waay noqonaysaa adoon marka la xoreynayo yan la keenayo meeshii falaysa fi اlmaqdiyi bihi cumuum waxa la xogmiyey wax caama kuma jiro bal huwa khaasu bixaalati maqdiyi fiiha laakiin wuxuu gaarka yahay keyskaa dhaco laba haweenayo dagaal uu ka dhacay oo mid mid kale ay dishay keyska unbuu ka hadla walaa yashmalu hayraha arrin kalena marka uma gudbayo calى ana dalika laa ymnacu an yuqaasa gayruha calayha ida tamat اlmuwaafaqa بأن لم يكن هناك فاarق مؤsر لakiin wax diidaya ma laha in looga قiyaaس قaato hadii qadيo kalo iyado u dhiganta la helo habkaasoo kale waxay u dhacaan haddana meesha aanu jirin wax faariqa oo runtii wax keeni kara sida iman doonto wey yani waa maxay qadiyadan iyada bidaat qadiyat cayn wey waa kays gaara hal mar bay dhacday haweeneyba haweeney kale kusoo xadgudubtay iyadiibay dishay janiinka urka ku rasuulka aليه الصلa sلام keiski markii maxkamad ahaan la hor dhigana xukunkaa buu bixiyey waxaan leenahay arintaa cumuum lama dhihi karo keiskaas waa qadyato cayno hal mar keliya dhacday gabadhaa iyo iyo khaladkay geysato unbuu markaa gaar ku yahay laakiin haddaan rabno in haddii dagaal sidaas oo kale uu dhaco oo qof qofka intuu ku xadgudbo oo ilmihiina ay keiskaas kale u yimaado waxaan leenahay tii hore annagu eh, uma maaragtay eh, cumuum ahaan ogagama faa'iidine hab kaloo qiyaas ahaana arintii markaa u isticmaalana w daal qaacida tarku اlistifsaal wareysasho oo laga tago fii maqaami ااxtimaal iyadoo meesha la joogana suurtagalkeedu uu badan yahay su-aalaha imanaya ayiin su-aalo badan loo baahan wax badan in la weydiiyo iyo haddii arintaa laga tago su-aalihii aan la weydiin yujrى majra اcumuumi fi اlmaqaal waxaa la dureysiiyaa sida meesha cumuumka la dureysiiyo oo kale su-aal baa timid jawaab baa la bixiyey haddii jawaabtaa ay ahayd intaa su-aasha laga jawaabo dhowr su-aaloo kale in kanafka laga geliyo la weydiiyo laakiin aan la weydiin caan baa lagu dureysiinaya hadihi الqaacidaة dakaraha اimaam الshaaficiي qaacidadan imaam shaafiعي baa sheegay dhowr meelna usoo deliishaday fi fiq markaa u laabatay wa min amhilatiha tusaalooyinkeeda waxaa ka mid a ana khaylaan ninka lagu magacaabo لما أسلم ومعه عشر زوجاaت wuu iسlاam isagoo toban haweeney qabo toban زawja u joogta guriga faqاaل نبga عليه الصل sل mr mrk qبل الإسلاam wxaa dhan guursaday marka رasuلka عليه سل وxuu yihi اkhتر minهنa أربعا وفاarق sائرهن afar keliya ka dooro inta kalena sii daa ilan afar ka badan laguma ogolo wلم يsأlهu rasulka عليه الل mrka ma weydiin marka afarta intay ku dhacaysaa kuwii hore loo guursa kuwii gadaal laga guursa kuwii dhexda laga guursa kuwa waaweyn kuwa yar afar keliya lagu yiri sooma rasuulka alah slam ma weydiinin hal tazawajahuna fii caqdin waaxidin am fii cuquud rasulka ala sl ma weydiinin dhammaantood ma intaad meel intaa isugu keentaa tiri qabiltu tobankiina hal mar mise mid walbo gaar baa u gursa sulkaas ma weydiin su-aasha fadala dalika arrinkaa marka wuxuu tusay calى ana jawaabahu jawaabta rasulka alah sl slam uu bixiyey شhaبيه بالعموم inuu n shabo caamki inuu shabaho oo waaa isku mida waxaa isku mida hadduu dhammaantood hal meel hal caqdi u yii dhammaantii tobankin hadda idin guursana hadduu yihi iyo hadduu mid walba wakti gaara uu guursado siday doontaba ha noqotay afar keliya lagu ogolyaha laga qaadanay fakanahu qaala salى اlahu alيه fakanahu qaala isagoo yiri oo kale wey sawaaء nin waxaa isku mida tazawajtahuna guursatayaa dumarkaa bicaqdin hal nikaax أو cقوud مkتaلفة ama ku guursataya نikaaxyo tira badan faأnta bkhiyaari adaa u khiyaar isagoo yiri kale la mid tahay rasulka aليه sل mrka muxuu sameeyey tark الاstifsaal su-aalaad kale inuu weydiyo ka tegey fii maqaami الاxtimaal iyadoo meeshii ixtimaalo fara badan ay jiraan xaaladaas o kale haday dhacdan qaacidada maxay noqonaysaa yujrى majra الcumuumi fi اmaqal incaam laga dhigo وabu xaniifa yaquul abu xanifa marka u le keyska kan marka imaam الshaafiعي arintan oo kale marka lahor keeno fatwadiis waxay noqonaysaa afarka dooro caqdi ku guursataya cuquuda kala duunaati afar keli ka reebo أbو xنيiفة marka wuxuu leeyahay in kaana qad تزawجahuna بcaqdi waaxidi اkhtaaru minhuna أربعة haddii tobankaa dumar haween ninkan ag jooga oo hal caqdi ku guurso hal mar qabiltu dhammaantood yiri afar keliyo horta kala haraya o وإن كاaن قad تزawجahuna في cquudi mutawaliyaat laakiin haduu nikaaxyo fara badan tana mar buu guursaday tana mar kalu guursaday tana mar kalu guursaday yumsiku اarbaca alaati tazawaja bihina awala wuxuu keliya la haraya afartii ugu horeysay ee guursaday wa yufaariqu inta kalena waa iska sii daynaya wujuban si waajibnimo ah wayufaariqu wujuban si waajibnimo wuxuu usii daynayaa alaati taأharat cquudu zawaajihin kuwa nikaaxoodii uu ka dambeeyey afarta hore alimaam abu xaniifa kala saara wuxuu leeyahay dhammaantood hal cagsi hadday tahay imaam shaafici ay masalada ku waafaqsanahoo afartuu doona hala haro laakiin haddii midana uu bishan uu guursado january mid kalena uu guursado bishii february midda kale uu guursado march midda kale uu guursado tobankood ilaa ninkan muslim maahan wixii isku wada keeneen waxaa laleeyahay bisha january iyo february march iyo april afartaa aad guursatay uun la hari kartaa wixii ka dambeeyey waa ku daynaya saas buu leeyahy abu xaniifa qaala marka wuxuu yihi abu xaniifa marka muxuu kaga jawaabaya dawaayha keyskan maxaad kaga jawaabaysaa l keyskan hadda tarku اlistifsaal meesha qaala marka wuxuu yihi waqadiyaةu haylaan haylaan buu yihi abu xaniifa keyskii haylaan ee meeshan hadda xadiidkan ahaa waaqicatu caynin waa waxa markaliya dhacay fayaxtamilu waxaa suurtagala ah, an yakuuna haylaan qad tazawaja huna maca waxaa suurtagala ah, haylaan inuu dhammaan samarooda guursaday وأن يكون تزوجهنa واaxidة بعd واaxidة waxaa kaloo suurtagala midba midba inuu marka kale horeysiiyo kala dambeysiiyo ومqتaضى الأصuل usuulka wuxuu keenayna waxay tahay التakhyiiru in loo dooransiiyo la doorgeliyo في الxاaلaة الأولى xaaladii koowaad duuna الثاaنiيaةa labaad in la doorgeliyo maaha oo bmacnaa waa maxay xaaladda koowaad maxay ahayd بcaqدin waaxid markaasoo kale kala dooro wey laakiin xaaladda labaad ee cuquud مkhtaliفa meeshi اkhtiyaar ma yaal bu leh abu xaniifa bal w fi اxaalaة الثaaniية xaaladda labaad yufaariq man تزawajahuna bacda الraabicaةi walaa bud xaaladda labaad ah hadday kala horeeyeen kuwa uu guursaday n haweenkii ka dambeeyey afartii hore shaki la-aan markii waa inuu faaruqo wey wayaxsul الfiraaq jabra bmujaradi islaamihi kala tegitaanka sii deynta uu sii deynan waa si khasaba marba hadduu islaam afar ka badan ma qabi karo wayaqulu marka wuxuu leeyahay haadihi tanuna waaqicatu xaalin weeye xaalka laga hadlayay yaxtamilu ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam calima anahu tزawajahuna macan waxaa suurtagal rasulka ala sl sl inuu la socday inuu dhammaantood hal mar guursaday falam yasأalhu can dalika arrinkaana ma weydiinin meesha اxtimaal baa jiray sooma lama weydiin maxaa lena marka mjr اcmuum fاlqaacidaةu qaacidada hadda aanu ka hadlna fi xadi daatiha iyada marka loo baxo mutafaq calayha dood kama taagna watanطabiqu yaqiina waana ay ku tabiqsamaysaa si la hubo in culima ana الnabiya salى الlahu alيه wasalam lam yakun cindahu cilm haddii la ogaada rasulka alيه sala slam inu hore aanu ogeynin biاlwaaqici min الsuuratayn wayna ku tabiqsamaysaa haddii la ogaada rasulka alيه الsalaaةu wasalaam in labada suuradba labada suuro waa maxay بcaqdi waaxid oo بcquudi مkhtaliفة haddaan ogaal aan u lahayn hore aan u ogeyn kuli waa lagu camal fali karaa wy fain calimnaa haddaan so ogaano أنه كان يعلم بالصورة أنه كان يعلم بالصورة المسؤول عنها رasuلka عليه الصلa inuu la socdo xaaladda la weydiiyey kayfa waqacat sida ay u dhacda hadduu ogaan lahaa oo u u kala baxsanaan lahayd waaqicati caynkii iyo waaqicati xaalkii u kala baxsanaan lahayd bicaqdin iyo bicuquudin hadday u kala baxsanaan lahayd falaa yakunu tarku الاstifsaali sii weydiinta rasulka ala sl uu ka tegey iyo istifsaarka fara badan uu ka tegey ma noqonayo bimanزilaة التacmiimi fi اlqowl mid qowlka lagu camimayo iyada ogaay mxuu ka weydiinaya shayad ogtahay miyaad weydiinaysaa w meeshii qaacidada taa mise udhacayso qaacida khitaab اllahi tacaalى lلnabiy yacum اluma ilahi subxana wa taعala hadalka uu ku wajahay rasulka alيه الsلat slam ummadoo dhan buu u dhacaya ما ورد من القرآن مبdوءا بqول اللhi تعالى يا أيهa النبي w قرآنka kuso orora lagu bilaaba ya أيهa النبي huوa min حayثu لفظ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفdi ahaan rasulka عل sلم hadلka u dhacya ويقتضي اللفظ تkhصيiصahu bه lفdigan wuxuu keenay inuu isaga gaar uu ku yahay إلا أنه mعa ذaلiك يحmل على الcموم للأمة iyadoo hadana saa ay jirto lفdigii isaga uu ku wajahan yahay hadana caan baa lagu xambaaray ummado dhan ayaa laleeyahay ya ayuha nabiy idaa طalqtum الnisa dumarkao dhan iyo ragoo dhan baa soo gelay haday wax furaan walaysa hada min اcumuumi اlafdi اlmusطalaxi calayh laakan ma aha cumuumkii lafdiga musطalax ila haddaan lafdi dhahno ya ayuha nabiy baa leeyahy dad wadaa wey marka waa kii macnowiga bal huwa cumuuma min xayثu almacnى waa caamu xagga macnaha markaa la milicsaday wwajhuhu taana marka waxaa loo towjiihinaya anahu salى الlahu عalيه wasalam qaa'idu ummatihi fii masiiratiha ilى اllah rasulka عليه الصلa وسلام isaga hogaamiye ah umadiisa oo ilahi سubحaنه وتaعالى ku xiraya والkhiطاaب للqاa'di khiطاaب لأتباaعihi hadii hadal loo tuuro ninka hogaamiyaha dadka isaga ku daba safan oo ku daba fayshanna hadalka u dhacayaa wey فمن ذلika qwله taعالى ka waxaa ka mida ilaahay hadalkiisa uu leeyahay yا أيuهa النبي إdا طلqتم النساء nebiyow hadaad haweenkii aad furtaan ba hadana la yihi فطلقوهنa لعdتihiنa فura cidadooda ku fura وqowluhu baa kamid ya ayuha النaبiyu jaahid الكفاaر والمنaafiقiin nabigu la jihaad kufaarta munaafiqiinta والshumuul hunaa shumuulka meeshan lagu sheegay ee caamnimada ah jaaءa min adilaةi khاariجiyaةi walaysa bmqtadى lfظ wuxuu ka yimid adilo kaleo ka baxsanoo lafdigii maaha لأنa lfظa khaas wey nabigu waaba leeyahay والshumuul الmadkuuru في hada الnوع in nooca kan la sheegay inuu shmuul u yahana huwa الأصل wa sida aصلka والأكثر sida badan marka وlaa يحmل calى الkخصuص ilا بqarينة hadii laleeyahy waa khاaصna qariino u baahanya macnaheed waa hadaad lafdiga aragtid lafdi kasta ee soo aroora sidiisaan u daynayna caam caam khaas khaas laakiin hadda lafdi khaas u soo arooraba waxaan lena caam waxaan u baahannaha markaasoo kale daliil khaariji uu u baahan yahay khaasatan almafhuum almacnawi marka wuxuu leeyahay marka laleeyahay arintan rasulka alيه sl slam baa gaar ku tahay khariiran u baahannahay wamilhu wamilhu qowluhu tacaalى ya ayuha الnabiy ina axlalna laka azwaajaka alati aatayta ujuurahuna wma malakat yamiinika ma anfaء allahu عalayk وbanaati camika وbanaati camaatik وbanaati khaalika وbanaati khaalatika alati haajarna macka اmrأaةa muؤminaة in wahabat nafsaha liلnabiy in araada الnabiy an yastankixa khalisata laka min duni اlmؤminiin aayaddan waxaa la yihi nabi maxamedow waxaan kuu xalaynay haweenka iyo kuwa abreeta ay dhashay kuwa eedooyinka ay dhaleen kuwa adarada ay dhaleen kuwa inta marka laga soo hadlay waxaan kaloo lagu xalilay haweeney muminadaho hadday adiga isu kaa hibaydo oo ay tiraahdo wahabtu nafsii lirasuuli اlahi sal lay waslm baa isu hibay haday tiraahdo waa goorma in araada nabiyu an yastankixa haddii rasulka ala sl slam uu rabo uu doonayo oo diyaar u yahay inuu guursado kadib baa waxaa lihi khaalisatan laka min duuni اlmuminiin aday gaar kugu tahay inay naag intay timaado oy tiraahdo anuu nafsadeydan hibeeyey oo meher uma baahni meher la-aan halay guursado arintaa rasuulka ay gaar ku taho qof kale ma soo gelay hadduu nin naag uu guursan waa inuu meherkii uu bixiyo wey marka khaalisatan laka min waa la cadeeye sooma marka inuu nin kale intuu yimaado yihahdo anigu weligaan waan buubaa halii soo hibeeyo taa ma soo gelayso maxaa rasulka alay slam gaar ku taho khaalisatan laka waa laga yiri culima min xayثu qaala markuu yiri khaalisatan laka waxaa la ogaade أن hذا الحكم الأخير خاaص bه عليه الصلاaة وسلام حكمkan ee dambeeya رasuلk ل sلم inu gaabku yahay أmا غayrه dadka ka soo hara sooma فlاa تحiل زوجة لزوجiها إلا ويلزمه لhا مهر maرagta زوجo زوجkeedii xaلaaل u noqon karta ma lha ilا inuu mhr markaa u laaزimaya mooyaane لqowلihi تaعaaلى ba u daliila وآaتوu النiساء صaدقاaتiهiنa نحلة haweenkii meherkooda siiya iyado hiba uu yahay القاaعدة قاعدة مهمة قاعدة مهمة هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص عن المخصص ما لgu camal falaya caamkii iyadoo aan la baarin wax taksiisan caam baan arkay waxaan ku khasbanahay inaan ordoo raadiyo taksiis inaan helo masiisaan u camal falaya lama kaanat adilaة الsharci qad waradat munajamaة bxasb الxawaadث maadaama sharciga adiladiisa ay soo aroortay waa aayaadkii iyo wixii lamida munajama bmacnaa hal mar ayaan soo degin oo dufca waaxida ayaan ahayn laakiin xasb xaal usoo degeysa xasb xawaadث faina bacضaha yubayinu bacضa qaarkood qaar kale cadaynayaan faynbagii lilcaalimi ninka caalimka waxaa u haboon anlaa yatasaraca fi اliftاء inaan ku degdegin jawaabta bimuqtada lafظi اlcaami isagoo ka duulaya lafdiga caamka intu wuxuu keenayo caam wey dhamaan waa lasoo bey waa inaanu dhicin xatى yabxaثa lacalahu an yakuuna qad khususa bidaliili aakhara yatacalaqu biاlmasأalaةi اlmas-uuli canha ilaa uu ka baar waa inuu sugo waxaa laga yaabaa daliilkan caamkaa ee usoo banbaxay ninkii caalimka ahaa in lagu khasisa daliil kaloo la xiriira masalada sideeda ah ومiثاaل ذaلiكa waxaa ka mida low sألa rajuل فaقيir min أhلi الbeyt can أkhذihi للزakاة waa miثaal un keliya hadii nin nin baa yimid ninkan waa ahlulbeyt waa asharaaftii rasulka ala sala slam kuna sbitirsanaysay kuna sabtirsanaysay rasulka ala salatu salaam ninkan waa nin faqiira markaasuu nin caalima intuu imid wuxuu yihi anugu maadaama ahlulbeytna waa nahay faqiirna waa nahay sadaqo ma qaadan karaa fanadara ilىa qowlihi tacala ninka caalimkan wuxuu milicsaday ilahay hadalkiisu ah inama sadaqaatu lii alfuqaraai wاlmasaakiin ilahay qur-aanku wuxuu ku yiri buu leeyahay hadaadba فقيir tahay للفقراء والمasاaكين فقيr baa tahay sooma صدقada قaado فأftاahu بأنه mا dاama فقيirا xaلت lahu زaكا uu u fatwoodo marba haduu فقيir yahay زakada xalaal u tahay cmلا muxuu ku camal falay بcmuuمi للفقراء wuxuu ku camal falay caamkaas buu qaatay للفقراء فيkuنu qad أkhطأ ruuxa isaga gidbu ku dhacay إذ أنa hذiه الآaيaةa مkhaصaصaة بxadيiث ina الصدقة laa تnbغي لآli محaمed aayaddan waxaa lagu khasisay xadiid leh sadaqada ma qaadan karaan umana haboona rasuulka aليه الصلa sلم aalubeytkii sadaqة inay qaataan wa kaana calى الmufti ninka muftiga waxaa saaran waxaa ahayd saarnayd an yabxaثa can mukhasiصaati hada الcaami fi الnusuuصi الصaalixaةi للتakhsiiص inuu baaro waxa khaas ka dhigi kara caamka kan uuna ka baaro nusuusta u suubata in ay takhsiisido litakhsiisi اlwaaridati fi shariica uu ka baaro wax all shariicada kusoo aroray faiftaauhu jawaabta uu ninkan caalimkaa uu bixiyo ninkan u jawaabay bimuqtada alcumuumi isagoo ku dhisaya cumuumka waxa uu keenayo qabla اlbaxثi can mukhasisaati isagoo aana raadin wax khasisaya tasarucun waa degdeg iyo fudaylo ynbagii lilmufti اlmujtahidi qofka caalimka ah ee fatwoonaya u haboon tahay ay bmacnaa owlo ku tahay an yatawaqahu inuu ka dheeraado yani marka caalim baa su-aal baa lagu weydiiyey hadegdegin wey horta mkhasasaadka inaad la socotid wey walidaalika ninkan markuu intay yihi faqiir baanahay maxaan sameya albeyn waanahay waxay ahayd inuu baaro horta waa maadaama inama alfuqaraa inama sadaqaatu lilfuqaraa la yihi fuqarado dhan la yihi faqiir laga soo reebay miyaa jira waa inuu baara ahayd nusuusta markuu hoos u daadegay wuxuu helayaa nas tilmaamaya in aalu rasulka alay slam aalu beytkiisa inaan sadaqa aanay qaadan karin marka waxay ahayd inuu yidhaahdo ha fuqara waa loogu talagal lakin adigu maadaama aalubeyt aad tahay waxbaa kaa soo reebay ha soo gelin inuu dhahayd laakiin wuu degdegay fuqaraa horuu ka siiyey taa marka waa khalad wey uma in baxaثa juhdahu falam yaqac calى shayin ninka caalimka marka wuxuu raadiyey mukhasis buu raadiyey inti karaankiisuu raadiyey lakin waxba ma aanu helin وسkنa نفسه واطمأنت إلى أنه laysa هناaka مkhaصص marka wxay nafsadiisa ay ku xasishay inaan mkhaصص meesha aanu jirin falahu an yuftii بمqتضى الcاam waxay u banaan taha marka inuu caamkaa isagu eegay uu fatwoodo لأنa مqتضى الcaami maxaa caamku wuxuu keenayaa لأنa مqتضى الcaami caamku wuxuu keenaya waxa ay tahay shumuulhu لجamيiعi أfraadihi in wax o dhan meesha isla soo gelayaan inuu kulansanayo أfraadii o dhan ودلالته على كل فرد من أفراaده من قبيل الظاaهر كما تقدم iyo tusida uu tusinayana عalى كuلi فرد min أفراadihina waa sida maskaxda kusoo degdegeyso والظاahiru يucmal bihi ظaahirkan waa lagu camal falaya marka falahu an yuftiya bmqتضى الcaami لأنa mqتضى الcaami shumuulhu لجamيiع أfraadihi وdalaalatahu habkaan u shakli kartaa hadaa doodnimo dalaalatu dheh fain aftى الmftي bmqتضى الcmuum haddii ninka caalimkaa iska fatwoodo caamka wuxuu keenay isago ku fatwoodo bacda اbaxi wabadli اjuhdi kadib markuu baaro kadib dadaalo jawaabta uu bixiyo wakaana min أjli ااجtihaadi wاtamarusi fi اfiqi wاadila ninkan u ahda nin u saaxiba ijtihaad mumaaraso fara badanoo fiqigii adiladin uu ku sameeyey uu yahay ثuma tabayana ana maa xakama fiihi khaarijin can اlcumuum bidaliili khaas kadibna ay u cadaato wax alla waxa uu fatwooday waxuu xugmiyey inba cmuumkaba uu ka baxsano daliilka lagu khasisay whuwa mkhطiu waa gafay macduuru laakiinse waa loo cudrayaa maxaa yae ma gaabinin weeye intuu dadaali karo dadaalo wey waطibqa lihadihi اqaacida qaacidadan iyada waxay keenayso yatafaawat اlculamaaء culimada way ku kala tegsan yihiin bisicati iطilaacihim calى mukhasisaati اalfaad اlcaama waxay ku kala tegsan yihiin maaragtay ninba ninka uu ka muطaalaca badan yahay uu ka dul istaagi og badan yahay iyo ka aqris badan yahay mukhasisaadka hada اlcaam وكثير من أخطاء المتعجلين في إصدار الفتاوى marjicuhu ilىa cadami iطilaacihim cala اlmukhasisaat in fara badan oo dadka degdegaya qaladkooda ka mida oo ay ku degdegayaan fatwada oo layska soo saaro jawaab un la tuuro arinkaa wuxuu noqonayaa iyagoo aanan mutaalacin mukhasisaat su-aal baa la weydiinaya kulli waa xaaraam su-aal baa la kulli waa xalaal waa inuu baaro waxbaa laga soo reeb waxbaa lagu daray waana arinta badana khalaadka dhacdo wasayaأtii bayaan anwaac mukhasisaat waxaana noo iman doona noocyada kala duwan ee mukhasasaat ka mida qawaacid التakhsiiص takhsiisku qawaacid buu leeyahay tacriif الtakhsiiص takhsiiska qeexitaankiisa intaan waxaanu kasoo hadlaynay waxaanu kasoo hadalnay maxay waxaa la xiriira alcumuum baanu kasoo hadlayna sooma waxaan u gudbaynaa takhsiiskii takhsiiص الcaam caamka oo la khasiso هو بيان أن المراaد بالcاam bعض أفراadihi lا kulha waa cadayn la cadaynayo in caamkaa loola jeedo أفraadiisa qeyb kamida lakiin dhamaan aan loola jeedin fahuwa عباaraة عan qaصri xukم الcاami عalى bعضi أفraadihi wuxuu cibaaradu ka yahay xukunkii guud ahaaneed u dhacayey in markaa lagu gaar yeelay oo lagu gaabiyey أفraadiisa qaar kamida بإkhrاaجi bعضi ma tanaawalahu الcaam iyadoo laga saaray qaar kamida inta caamka markaa uu gaaray saas waa lagu magacaabaa hadda markaan ihahdo matalan maaragtay su-aalaha ka wada jawaaba markaan dhaho ilaa ninkii shalay maqnaa mooyaane markaan dhahoo kale macnaheed markii waxaa la fahmayaa dhammaan qof kastoo meesha fadhiyo inuu su-aasha ka jawaabayo laakiin meesha waxaa baxay ninkii shalay ka maqnaa meesha uu ka baxo laga soo reebo marka caam markuu meesha mutabaadarka wuxuu yahay caamka lafdiga wuxuu kutusinaya markiiba in daahir wuxuu ku yahay wixii dhan isla soo gelayaan ومثاaله qwله تaعاaلى إلahy hadلkii u تusaala uu yihi وهuو الذي يqبل التوبة عaن عباaده إlah سubحaaنه وتaعaلى waa allaha towbada ka أqبلa adoomadiisa o dhan meeشha مxaa laga fahmaya qof kasta ee dembi ku dhaca marba haduu yihahdo tubtu iyo marba haduu yh اstغفir الlah qofkuu doona in towbada aqbalay soo mar hذا lفظ cاam k waa lفظi caama oo guud ahaaneed مqتadاه muxuu keenaya أنa kula towbة min أyi cabdin min cibaadi الlaahi tuqbal towbo walba ee ka soo fusha adoon addoommada ilaahay ka mid in la aqbalayo wa haadihi towbadan hadda aanu ka hadlaynaa daa'iraة waasicaة jidا waa daa'iro seerkal aad iyo aad u ballaaran waradat marka meesha noogu jooji waradat marka waxaa soo arooranaya eh, adilaة أkhrى adilo kale ayaa soo aroortay tadulu tusinaysa maxay calى ana الtowbaةa laa tuqbalu fi bacضi الaxwaal adilo kalea soo aroorto tilmaamaysa towbada inaana la aqbalaynin xaaladaha qaarkood ka xiin اlmowt sida qofka markuu dhimanayo wa ru'yaة الآayaaت الكubrى للsاacة iyo marka la arko aayadaha waaweyn ee qiyaamaha dhicitaankiisa waman yamuutuuna hum kufaar iyo dadka dhimanaya iyagoo gaalo ah iyo naxwi dalik wixii lamida soo ma soo aroorin maaragtay maaragtay qofka intaan walaysat الtowbatu towbadii maaha goorta la aqbalayo markii qofkiin umuud uu kusoo xadaro soo ma ahayn aayaadka kubraha markay yimaadaan laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanad min qabl soo lama dhihin waman yamuutuuna hum kufaar kuwaasu la aqbali maayo soo lama dhihin marka waxaan leenaha waa naxwi dalik usamid fahaadaa marka qaybahan gadaal laga sheegay maxaan leenahay takhsiisun waa lasoo gaar yeelay falow tasawarnaa madluula lafdi اlcaami daa'iratan waasica haddaan hadda khayaalsanno imaajin garayno in alafdi اlcaami uu yahay seerkal weyn oo meel ku yaalo ينطبق عaليهa الحكم حكمka marka ku تطبيqsamayo فالمkخصiص kii wax kasisayey يمنع انطباق الحكم عalى mdلuل wuxuu reebaya حكمka inuu ku طبيqsamo wx uu tusanayey هو kda لذa wuu ku sameye srt الcaجيب ku sameeyey daaئرada meeشha ad arkaysid ee weyn مxaa lagu magacaabaa waa daaئرة weyn sooma waaسعة waa cاaمka wuu keena seerka mxuu ka hadlaya marka daaئرada weyn goobabada maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa caamkii waxayna ka hadlaysaa towbadii soo meel kastoo dhilic madow ay ku taal aad aragtid dhilidaa madow waa maxay meeshaan kuma jirto w meeshaan ma soo gelayso waa meel madow oo bimacna aan soo geli karin hadda marka aanu ka bilawno dhanka mid kasoo bilaw number one c marka serkalka wuxuu dhacaya alcibaadu caama addoommadoo dhan towbada laga aqbalaya serkalka meeshiisa cad maxay tusinaysaa alcibaad aladiina tuqbalu towbatahum addoommada towbadooda la aqbala waa kuwii ka soo hara saddexdaa noqto alcaamkii ayaa waxay bacd khaas bacd alkhaas maxaa dhacaya bacd takhsiis dadkaan towbadooda la aqbalin qaybaha mid maxaan leenahay alcibaad aladiina taquumu calayhim saaca towbadooda ma la aqbalaya la aqbali maayo العباad الذينa يmuuتوna كفاar towbadooda la aqbalaya la aqbali maayo العباad الذينa yarawna الآيaaت الكبرى للساعة towbadooda la aqbalaya la aqbali maayo marka waxa lena daaئirada intii madowna waa laga soo reebay waa meel maaragtay zone xiran wey inta cad ee goobaabada kasoo kasoo haran maxaan leenahay waa inta toobad marka caamku kuusoo dhaweeyo si sahlan marka kaaga dhigo waqad yaruju calى اcaam hadda marka intaa markaan ka soo waxaan niri hadda waxaan ka hadlayna caam oo taksiis leh marka madax maantana waxaa ku jira hal taksiis keliya waqad yaruju calى اcaami caamki inuu kusoo aroraa kaan mukhasisaani laba wax taksiisiya o akar ah inka badan kama fi mihaal mutaqadim مثالka haddaan soo arkay caamkii والlah huw اladي yqبl الtوbaةa can cibaadi ayad ahay naqca kusoo aroorta naqasaskaada kusoo aroorta saddex saddex soo daba imaan taasaa dhici karta wy ومiثaaلu ayضا waxaa kaloo muujinaya aayadku axal الlah الbayca ilaahay beeciyo dhan buu xalila aliflaan baa lasoo geliyo maxaa iri maxaa iri min asaabi الshumuul sooma beecoo dhan hadiiba laba ruux waxay kala gadanayaan wuxuu doono qofka ha gado waa xalaal soo lama dhihin أkrija minha waxaa laga soo reebay marka الbuyuuع الribawiyaة beeca ribada ma soo gelayo وbuyuuع غarr beeca khiyaanada ku jirta ma soo gelayo وxaalu kwni الbaaيci طفla aw majnuuna qofka wax beecinaya haduu ilmo yar ama qof waala ma soo gelayo wa bayc الإnsaani maa laa ymli qofka inuu beeciyo waxaanu hananin gacanta ugu jirin baana soo geli wa bayc الmuxaramaati wax all wii la xaaraantinimeeyey khamre iyo khanziir waxaan loo fadhin baa beecina ma soo gelayso wاlbaycu bacda nidaaءi الjumcati salaada jumcada marka laysugu naadiyo war hala yimaado wax kastoo la kala gadanay baa ka kaca wa jamiicu الbuyuuci الmanhiyi canha iyo buyuucdo dhan oo layska reebay wasaaئir الأxwaali iyo axwaasha kasoo hartoo dhan اlatي laa yajuuزu fiiha التصرف aanay banaaneyn taصرف qofka inuu sameeyo bal جamيiع adilةi shuruuط الbayc bal adilada ku soo aroorta shuruuط اbayc o dhan iyo wamawaanicu صxatihi wa all wii reebaya bayc inuu asaxayo hiya mkhasisaat waxay mkhasisaad u yihiin lihada xukm اcaam marka wax all bayc ilah buu yii noo daayo khamradeen aan gadan khansiirkeen aan gadan waan maaha wax all bayc laakin taksiis baa jira wey lakin qofk haduu meeshaas sare ku dhawey ka wax kastoo la gadanayo wax mushkilada ma leh وقليله وقليلة له جدا النصوص الشرعية العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص bacdida ku balaaran aad bay u yartahay nusuusta quraanka xadiid ku soo aroortay ee caamka u dhacayso taksiis aanu soo gelin waa aad bay u yartahay markaad tirin taksiiskaa badan wey xatىa laqad qaala bacdu اlusuuliyiin ilaa usuuliyiinta qaarkood ay yihaahdeen laysa fi اlqur'aani caamu hayru khaصas quraanka kumada jiraba caam aan la taksiisinin إلا أربعة إلا ليس في القرآن عام غير مخصص إلا أربعة مواضع أفر ميل marka laga soo quraanka dhan kulliisa mukhas laakiin afar meel baan mutakhasir la samayn hiya qawluhu tacaala wallahu bikuli shayin caliim ilah wax kastuu og yahay ma taksiis baan dhihi karta wuxuusan ogeyn baa jira maan dhihi karnaa maya wa qowluhu xurimat calayka umahaatukum hooyooyinkiin baa laminka xarimay inaad guursataan waxaan dhihi karnaa haddii ay da-daa gaarta waan ka reebna وqwل baa kamid وmا miن daaبة في الأرض إلا على الh رزقha nfley ardadan dul socotay ma jirto ilaaba haday jirto ilahay buu riزqigu saara qof laga saara miyaa jiran dadka soomaaliya degan iyagu kuma jiraane hasoo tahriibeen waay doonaan ha qabseen la yihi lama dhihi ilahay ku waa تkصiص ma laha وqwل waa kamida كuل maن عalayha fan ardadan dusheeda wixi joogo dhan way dhimanayaan ma waxa laga soo reebay wala ibliis حataa lagama soo reebay afartaa meel qur-aanka mkhaصiص ma lah bay yihahdeen وmا يناaسrha miن الآياaت wii lamida ee ayaada ee iyada u dhigma والcاamu إdا dakلahu التkصيiص yasiru khاaصا caamkii marka hadii تkصيiص uu soo galo khاaص buu noqonaya لأnنahu غayru mstgرiq لكuلi ma yaصلx lahu maxaa yeele ma maashoosanayo ma kulansanayo afraadii uu u inuu soo galo dhan hadda towbadii waxaas dhan way u suubata mar haddii تkصiiص yimid الadiina تquم عalayhim الsاacة baxay cbaad اladiina ymuutuun kufaar baa baxay cinda ru'yat اaayaaت اكubraa baa baxday wkadalika اbeyع wالتaksiiصu marka nawع min الtaأwiil taksiis waa nooع min الtaأwiili marka tawiil hadii lagu xiro ma tawiilka mxuu u baahna marka wabaa awilaya tawiil maxaa lagu fasiraya marka nouع min الtawiil maxaan ku fasiraynaa taksiiska nouع min الtawiil tawiil marki maaa lagu fasiraya ma tawiilka daliil bu u baahnaa sooma nooع min التwيل لأنhu صرف اللفظ عan ظاahirihi maxaa waa weecin laga weecine lafdigii waxa uu tusinayey فظاahir الcaami caamka wuxuu ku tusinaya waa maxay alinطiباaq عalى kuli fardi min أfraadihi in wax all afraad kastoo soo gelaysa inuu tabiiqinayo وxamluhu calى اkhusuuصi khاas in lagu xambaarana صarف lahu can hada الظaahir waa ka weecin iyo ka leexin laga leexin waa ظaahirkii marka maxaan u baahnayn تأwيل marka la aaday bdliil soomah kana dliil bu u baahan yahay أنواaع المkصiصaaت waxyaabaha wax khasisa intay u kala baxaan أنواaع bay marka kala leyihin مkhصiصaatkii المkhصiصaaتka qismaan laba qeybood weeye wax wax khasisaaya marka meesha inaan ku istaajiya rab maxaa yeelay darsigii kale isla socda وإلى هنا بالله